الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة كلام رسول الله في الشعر حبابي هاي هذا الرسول كي قصاب سنة قبيقة إنه قبيضة قيبة كمدى النبي كما ما هجر ما كوها القبسن جري حدثنا علي بن حجر بن ياسر السعدي qala xadaثna شhrيك بن cabd للahi الqاضي النخعي عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه أبيه شريح بن هاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت qiila laha waxaa lagu yidhi caaisha waxay tihi waxaa la yidhi hal kaana الnabiyu nabigu ma aha salى اllahu عalيه wasalam yatamahalu kii ku halqabsada ama ku maahmaaha bishayin shay oo min ashicri gabayga ka mid ah gabayadii xikmada ahaa ee hore wuxuu nabiga maku halqabsan jiray markuu hadlahayo qaalad waxay tihi kaana yatamaalu nabigu wuxuu ku halqabsan jiray ama ku mahmaahi jiray bishicri ibni rawaxata cabdullahi ibni rawaxata alansaari alkhasraji saxaabigaas oo muta dagaalkii mu'ta ku shahiiday ayuu nabigu ku halqabsan jiray wayatamaalu wuxuu kaloo ku halqabsan jiray biqowlihi ay qowli shaacir biqowlihi damiirka uma noqonayo ibna rawaxa ee wuxuu laabanayaa darfat bn cabdi saaxib almucallaqa shahiira wayatamahalu biqowli ay qowli shaaciri wa huwa tarfatun lcabd waxayna sidaa u yeeshay oga tagtay itikaalan calaa shuhratihi gabaygu inuu ninkaa leeyahay yaa mashhuura la yaqaano nin walbo haddii ka warqaba adabka carbeed uu garanaya marka itikaalan lishuhratii bay marka sidaa u yeeshay damiirku wuxuu laabanaya hayru madkuur hayru madkuur marka laakiin waxay u itikaashay shuhrada iyo caanka uu yahay wayaatiika biاlahbaari man lam tuzawid satubdi laka alayaamu maa kunta jaahila wayaatiika biاlahbaari man lam tusawidi wayaatiika waxaa kuu keenay bilakhbaari wararka waxaa kuu keenaya oo akhbaarta iyo xogta ku siinaya manduul lam tusawidi adan sahay siinin taswiidku dee ruuxa musaafirka markuu socdaalhaya uu amba baxaayo sahayda sahay baa la siiyaa waa la amba bixiyaa waa la qabaaliyaa laakiin warka iyo xogta nimaada u sahay siinin oodan u dirsanin ba xogta iska kaasiin saasuu nabigu marka odhan jiray marka warku waa iman doona waa soo dhici doonaa riwaaya xadiidku uu leeyahay yaa waxaa ku yimid abubakar nabigu markuu beytka istishhaadahayey wuxuu ihi satubdi laka alayaamu maa kunta jaahilan wayaatiika man lam tuzawidi biاlأkhbaari man lam tuzawidi biاlأkhbaar sidaasuu nabigu nabigu gabay shuqul kuma lahayn iyuu u wariyey abubakar baa ku nabi allow sidaa ma ahe gabaygu waxaa weeye wayaatiika biاlأkhbaari man lam tuzawidi sidaas wey markaasna nabigu wuxuu hi anigu shaacir ma ihi shicirkan iskuma fiicnin sidee loo wariyaa sidaasaa loo wariyaa marka <clears throat> nabigu wuu soo hormariyey wayaatiika man lam tuzawidi biاlahbaar sidaa uu nabigu u sheegay baana carabiyadii howlaha ajrumiga waafaqsan maxaa yeeley cumdaha loo hormariya wayaatiika man lam tuzawidi ayaa faacilkii noqon cumdada ah bilahbaarna waa dambeey waa fadladii waxaad dhihi jirteen wey marka siyaaqu asalkiisu saasuu ahaa laakiin shicirku qaabka ku yimid sidaa ma ahayn ama marka luqada carabeed bu siday ahayd buu maray riwaayada gabayguna sida kaley ahayd marka wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lahu bay la mid tahay marka nabiga xataa hadduu yidhaha gabay nin hore aad qaadid inuu jabiyaad badnayd ama uusan sidii ku keenin tabri'an lidimati walisaaxatihi marka in gabay waxaa laga qaatan xadiidka gabayga xikmada leh ama jaahili ha carabeedoo hore ha wariyo oo ha lahaada ama nin muslima sida ibnu rawax kale ha lahaadee in lagu halqabsan oo meelaha banan lagu buuxin oo hadal lagu mahmaahi weeyaan <clears throat> yaa laga qaataa gabigiis gabaygoo dhanna uusan madmuum ahayn oo minhu maa huwa mamduuxun wa minhu maa huwa madmuum <clears throat> xadaana maxamed bashaar bundar sheikh اljamacati qaala xadaana cabdiraxmaan mahdi abu saciid alcambari qala xadaثna سufyaan الthawrي can cabdالmلك بn cmayri qala jaءa xadaثna abu slmة bn cabdالرaحman wey ibn cawf الزhri can abi hurayraةa radي الlahu taعaalى magaciisu kunyadaasu caan ku yahay magaciisa ismhu kunyatuhubaba la yidhaahdaa ayb wadaadana magacyay sheeg sheegaan dhowr ah marka laakiin abu slm bn cabdiرaحman bn cawf الزhri wey wiil u dhalay cabdiرaحman bn cawf الزhri oo nin taabic imaam qiimo badan weeye can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sal lay slam ina asdaqa kalimatin weerh midda u runsan weerh lagu hadlayo hara erey lagu hadla ka u runsani weedhaasoo qaalaha shaaciru shaacir uu yidhi kalimatu labiid weye labiid bnu rabicat alcaamiri labiid bnu rabicat alcaamiri min shucaraai iljaahiliyu ahaa wa adraka alislaama wa aslama faxasuna islaamuhu waagi dama marka gabayg waa iska daayay oo wuxuu odhan jiray gabayga ilahi wuxuu igu bedelay qur-aanka baqariya alicimraan iyo qur-aanka laigu bedelay iyo iimaan iyo tawxiid wax looga baahan yahay lama arko saasuu odhan jiro waa diiday <clears throat> laakiin muslimiintu waxay jecleen inuu gabyo gabigiisii hore qiinaha badnaa uu wado ina asdaqa kalimatin qaalaha shaaciru weer uu nin shaacira yidhaahdo waxa u runsan weeye kelimatu labiid labiid weedhiisii ama hadalkiisii oo markaa hadee jumlada dhan loo jeeda alaa kullu shayin maa khala allaha baailun kullu shay shay kasta maa khala allah ilaah intuu ka khaali yahay ee rabbi uusan shuqur ku lahayn ilahayna uusan cuskanaynin ama diinka rabbigay iyo sharciga alla uusan waafaqsanayn baailun waa bilaash wax jira ma ama waa baaba-ahaya idan asdaqiyadu waxay ka imanaysaa beytku wuxuu waafaqsan yahay min xayu daahir qawluhu tacaala qawluhu tacaala kullu shayin haalikun ilaa wajha kullu shayin haalikun ilaa wajha shay kastoon alla dartii loola jeedin ama diinka rabbi aan waafaqsanayn ama allaba aan ahayn oo dunida ah waa faani baailoo baaba-ahaya wakulu naciimin laa maxalata zaa-ilu intaa dambaa beytka la socota naciimtaasna waxay ku fasiraan culummadu ama xufaaduba in loo jeeda naciimu dunya kullu naciimin nicmo kastoo dunida ah nicmooyinka janna iyagu ma zuulaan hade mana dhammaadaan waa zaa'il laakiin beytku inta intan horeu maxfuudkee lagu wariyaa riwaayada xadiidiga intan horan baa ku timaada laakiin diiwaanka saxaabiga waa ku jira beytku waana sugan yahay isaga min xayu saxaabiga waa ka sugan yahay nabig wuxu uhi wakaada umayatu bn abi salta haqafi umayatu nabsati athaqafi wuxuu sigay an yuslima inuu islaamo ay fii shicrihi wakaada umayatu ibn abi salti thaqafi an yuslima ninkaa umayatu nabsalta wuxuu nin reer daa'if oo reer uu ahaa towreed iyo injiil buu akhriyi jiray nin aqoon badan buu ahaa marka xoog wuxuu hayey in xilligan uu soo bixi doonaa nabi nabiga asagaa marka asagaa isku waday nin aqoon badan buu ahaa oo diimihii hore la socday wax daraaseeyey markuu carab oo dhan fiiriyeyna nin aqoon dhaama hawshan kaga fiican buu waayey marka wuxuu tegey shaam buu tegey meelo badan buu maray marka kaana callaama waa nasaa buu ahaa nin daweynna waa ah markuu ogaaday in nabi carbeed laga soo saari doono beledkan xijaaz laga soo saari doono ayuu wuxuu isu qoondeeyey asagu inuu nabiga yahay leannu nin hawshaa kaga fiican oo ku dhaama ama ka aqoon badan ama sifatu nubuwa muxuu ahay ka mudan ayuu garan waayey markii ilaahay naxariistiisa garan marto hadda nebi maxamed lagu shubay ayuu ka xumaada hawsha xasad baa qaaday dagaalkii beder markii ay muslimiintu gaalada ku jabiyeen oy gaaladu jabtay raggii aada uga xumaaday caraabiyey qorash u tegey ee diray buu ahaa ee kiciya gubaabiyey adugu waagi dambe waa dhintay wuu dhintay oo gaalnimo ku dhintay mana islaamin nabigu marka gebigiisi xikamka ahaa ee uu ku gabi jiray diinta kaga hadli jiray tawxiidka kaga hadlay xataa culwullahi cala arshi buu ka hadlay aakhiruu ka hadlay bacdiguu ka hadlay gabayo badanoo diineed oo markaa towradii injiil uu ka keenay aqoontiisa uu diintii hore u lahaa ayaa ku jiray gabagiisa markaad gabagiisa dhegaysato ama aad daba waxaad mooday nin shaacir oo saxaabi oo muslim oo gabyahaya tiibuu nabigu ka hadlaya marka wuxuui wakaada umayatu nabi athaqafi an yuslima ay fii shicrihi gabagiisa wax xambaarsan yahay waxaad moodaa inuu nin muslimay mana islaamina gaalnima ku dhintay sida la ogyahay uuna jeclaa nabigu in gabaygaas xikamka ee diiniga ah min shucaraa iljaahiliya ama min shucaraa uu dhagaysto leanna waa waa markhaati iyo shawaahid weeye liddiin alislaami xadaثna mحamed min muثنى abu muسى الbصrي شhekh الجamاعة qala xadaثna mحamed بن جaعفر غndr qala xadaثna شhuعbaة الحajاaج عن الأswد بن qays عan jundb بn سfyاn albajli qaala asaaba xajaru dhagax baa ku dhaco asiibay sbca rasuuli الlah farti nebi mxamed hamsaduna waa muثlثa bacduna waa muثlث isbic iyo usbuc iyo asbic waa waa isku mid bada haddaad doonto waad godi waad kor waad hoos dhigi iyaduna isku mid wey sagaal luqaa gashay yidhaahdaan <clears throat> asaaba xajaru dhagax baa asiibay asbica rasuuli illaah ama isbaca rasuuli illaah rasuulka ilaahay fartiisii baa dhagax ku dhacay fadamiyat markaasay dhiigtay dhiig baa ka yimid farti faqaala wuxuu yihi nabigu hal anti ma waxaad tahay un istifaam bimacna nafyi wey ay ma anti bay ka dhigan tahay al anti ay ma anti ma tihid ilaa asbucun ama isbacun ee far damiyad ama damiiti dhiigay wa fii sabiili اllaahi maa laqiiti wamaa laqiitana fii sabiili اllahi wey wamaa laqiiti waxaad la kulantayna fii sabiili اllah waxaad la kulantay ilahay jidkiibu kugu gaadhay wey ma waxaa tahay far un dhiig ka yimid dhiigga waxaa ka keenayna uu yahay ilaahay darti iyo jid iyo jihaad iyo socod diinoo lagu jiray marka gaba <clears throat> marka gaba ah, marka hadalka la fiiriyo waxaa weeye waa hadal uu lahaa asalkiisu cabdulahi rawaxa iska lahaa sidaa loo badan yahay gabay uu lahaa w cabdullahi rawaxa ayib o fi yowmi mu'ta uu qaaday weeyaan <clears throat> marka waa lasoo gudbay waaga dambe kaana yatamahal fatxu maka iyo xaju udaac iyo markuu nabigu dhib gaadho gabay wuxuu ahaa marka ku mahmahajir kuna halqabsan jiray hal anti ilaa ismcu damiti wa fii sabiili اllahi ma laqiiti sidaas wey asalkiisu waxaa iska lahaa cabdullah bn rawaxa iska lahaa xadaثna بn abi cmr alcadnي qala xadaثna sufyaan bn cuyaynata can اlأswad ibn qays can jundub ibn cabdالlahi اlbajli naxwahu xadiidka adoo kaloo wariyay min xayثu sanad matnigana la mid ah xadaثna mxamed bashar bundar shaykh اljamacati qala xadaثna yaحya bn saciid alqaطan alaxwal alxaafiظ اlimam qala xadaثna sufyaan الthawri qala anba'na abu isxaaq الsabic can اlbarاء bni caazibin qaal qaala rajulu qaala lana rajulu nin ba wuxuu nagu yidhi ninkaas waa nin reer qays u ahaa rajul min qays ayuu ahaa afarartum waxaad ka cararteen can rasuulilaahi rasuulka ilaahi ya abaa cumaarata waa kunyadii bara ibnu caazib abuu cumaarow nebi maxamed miyaad dagaalka ka cararteen yowma xunayn buu u duurxulayaa dagaalkii xunayn ee bacda fatxi maka ahaa ee ree aa'if iyo reer hawaasin lagu qaaday dagaalkaasuu nabiga ad ka cararteen faqaala wuxuu yihi laa wallah ilaahay baan ku dhaartay maanan ka cararin maa wallaa rasuulu llah rasuulka ilaahay ma jeedsanin su-aashii la weydiiyey iyo jawaabtuu bixiyey min xayu daahir way kala duwan yihiin laakiin waa isku macno cinda ahlicilmi waxay leeyihiin hadduusan nabigu cararin oo isagu uusan jeedsanin saxaabana inay la joogeen baa qasab ah akaabiru saxaaba iyo shujacaantoodii ragga waa ina diinka ku raasikhay nabigu way la joogeen weeye marka min baab talaazum ayuu tilmaamhaya talaazum xisi ah ama muxuu ahaay la ogyaho macluum sharcan ah laa wallahi <clears throat> may ilaah ku dhaartee ma nacrayn maa wallaa rasuula gobonimada marka iyo e, adabka e, afgobaadkii buu maray qiimo badan firaar baa la weydiiyey tawali buu asna ka cabiray leanna firaarka ayaa ka foolxun firaarku waa foolxun yahay ruux wuu cararay hadii la yihahdo cararay jubni iyo khawf buu cararay laakiin jeensiga aada jeegsato qad yakuunu muxuu noqon karaa xeelo dagaal iyo eh, taxayuz ilaa fia aw mutaxarif liqitaal baad noqon kartaa ta weligaa ka fiican <clears throat> waman yuwalihim yawmaidin duburahu eh, ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizin ilaa fia tawaligu asagu mar marna wuxuu noqdaa carar marna wuxuu noqdaa waxaan carar ahayn laakiin taati taati ka dagaal buu noqdaa saxaabi marka wuxuu ka cabiray maa wallaa rasuulullahi maa fara ma dhihin eh, luqadaa lagu kala fiican ilahayna la kala baryo og baa la yidha erayna la kala odhan wallahi allan ku dhaartay maa walla rasuulula rasulka ilahi dhabarka ma uusan jeedinin walaakin wallaa waxaa jeedsadoo cararay surcaanu nnaas sarcaanu naas iyo surcaanku waa isku mid dadka kuwoodii degdegahayay een hawsha ku degdegay ayagoon ka fiirsan iska ordahayay in baa laga hor keenay fallaadho iyo leebab iyo gamuun didahaya markaasay dhabarka soo jeediyeen ama raggii dagaalyahankaa ee dagaal aqoontaha ee nabiga la socday maysan cara dad yar baa nabiga kusoo haray xaqiiqa ahaan dhowr boqol aan ka badnay wixii nabiga kusoo haray isaga meeshuu marayan boqol saxaabi bay ahay ma badnaynba oo u badnaa reer bani hashim iyo ansaar aan badnayn ayib ou cumar kamid yahay raggii soo haray walaakin surcaanu nnaasi dadka walaakin wallaa waxaa jeedsadoo cararay oo dhabarka duway sarcaanu nnaas aw surcaanu nnaas dadka kuwooda degdegahayay maxaana keenay sababka talaqathum hawaasin hawaazin ree hawaasin baa kula kulmoo kala hor yimid binabli leeba bay kala hor yimaadeen adoo iska socdo haddii uun roob lagaaga dhigo fallaadh iyo iyo risaas waad isjeedinaysaa wa rasuulullah rasuulka ilaahayna calaa baklatihi buu saaraa bakladiisi bakladiisii buu nabigu saaraa baqashii uu usoo hadiyeeyey ninkii eh, muqawqis la odhan jiray iskandariya haystay ee ninkaasa usoo hadiyeeyey marka duldul baa la odhan jiray bakla aada u qiimo badan bay waagi dambe waa cimrido khilaafadii mucaawiya xilligeeda bay dhimatay taqriiban duldul baa la odhan jiray albayda waa la odhan jiray wa abu sufyaan ibn اxaariث ibn cabdilmuطalibna aakidun uu hayo bilijaamiha nabi maxamed baqashiisi uu saaraa eh, shajaacada nabiga ku garanaysa leanna meel lagu dagaalamahayo dagaal ba aan ka socdo baqal aan kula baxsan karin oan orad lahayn dameer iyo baqal haddaad fardo oo timaado ninkan in la dilo oo gebiisau gacan geli un lagu dhaaran maxaa yeele meeshan rag baa isbaabiinhaya farda baa lagu dagaalamhaya baqal hadda waa taqaanaa orad nin ragga kama baxsan karta iska daa inay wax kala gaadha mooyeen aad bay u gaabisaa dameeraha ka dheereeya marka eh, nabigu hawshaas ilahi buu ku kalsoon yahay lanna waa muayad min asama ayib eh, madadkiisuna waa samaawi tayiidkiisuna waa rabbaani marka culays ban hawshaa kuma hayso warasuul llahi rasuulkeena calaa baklatihi wa abu sufyaanna ibn اlxaari bn cabdilmualib raggii ku daahay bu ahaa gaalnimada ku daahay waagii dambe islaamay waagi hore nabiga saaxiibbay ahaayeen eh, <clears throat> marka ilma adeerna waa ahaayey nin gabyaa oo aada u qiimo badanna wuu ahaa nabiguna isku filan weliba sarka ay sii xigaan isxijiyaan isfahmaan dadka qaraabada wada dhashay bar baa sheekadu iskugu baxdaa ama isxigsada iyagoo siman abtir ahaan iyo dhalasho aan siman abu sufyaan iyo markan nabigu way isku fiicnaayeen qabla alislaam markuu nabigu diinta la yimid buu colaad qaatay oo nabiga la coloobay oo qurayshtii ku biiro oo ka darayba markaasuu inuu nabiga aflagaadiyo gabyo isku dayay aada nabigu u dhibay marka qubayla fatxi maka ayuu islaamay ayib riwaayaadka badankood waay xudaybiya ayaam xudaybiya u islaamay ayib taasaana xoog badan ayaam xudaybiya inuu islaamay baana xoog badan marka waagi dambe nin markaa geesi oo aada nabiga u anfacay buu ahaa isaga iyo caruurtiisiiba <clears throat> aakidun uu haya bilijaamiha baqashii xakamaheedii buu hayaaba inuu carar iska daayey baqashii nabiga ayuu yuu inay farduhu jiidhaan ama ay noqoto yuu diidan yahay marka wuxuu hayaa xakamahu buu hayaa warasuululahi yaquul nabigu markaa wuxuu leeyahay ay baqdeen dadka qaarkood ana nabiyu laa kadib anuu nabiga ilaahay baana beenna ma aha waxaan sheegana waa dhab wey laa kadiba fii wacadtuhu lakum waxaan idiin ballanqaaday nasri ilaahay ay gargaar rabbi ahaa dhab weeye intan yartee xoogo xagaldaca ah ama imtixaanka ah wa xunaynin weeye id acjabatkum katratukum falam tuqni cankum shay-a ilan huruur baa yagalay labayo toban kun oo saxaabi bay ahaayeen marka waana ciidanka u badnaa ee nabigu isu keena weeye <coughs> markaasay waxay dhaheen welle maanta inaanan wax na muquunin kara ama fooda gelin kara inuusan jirin lan lan nuqlab min qila bay la soo istaageen quruur ayaa galay tii baa laga baabiinaya tamxiis baa lagu sameynayey ana ana ibn cabdilmualib anigu in cabdilmualib baan ahay xadiiska marka waxaa loo daliishaday ah, masaa'il badan lakin waxaa un kamida ah masailka u caansan in eh, <clears throat> loo nasab sheegan karo xilliga dagaalaha iyo ninka awowgaada caanka ama magaca caanka ku tahay ayib nabigu wuxuu yihi ana nabiy laa kadib ana ibna cabdilmualib ayib waxaa kaloo laga qaatay in awowga ama awoga awogii loo abtirsan karo u nasab sheegan karto maadaama ad awow ku dhaay baa tahay xikmadu nabigu aabbihi oga leexdeen aabbihi nin caana oy carabi taqaana ma ahayn dayaraan isagoo shaab oo dhallinyarou dhintay marka dhallinyarada kudayniga ah ama duqayda hidisooc iyo firka ku fiicanun baa ka warqabay nin caan baxay oo carabi taqaano ma ahayn laakiin aab awowgii ayaa carab oo dhan iyo cajanba ayaa aad u yaqaaneen oo aad iyo aadna u qiimo badan oo la yaqaan magac bixiyey ahaa tiibuu unasab sheeganaya <clears throat> marka hadduu in cabdilmualib yahayna haddee wiilkiisi un dhalay weeye halkaasi hawsha u laabanaysa waxaa kaloo laga qaatay bay culimmadu leeyihiin taxriid taxriid xilligay dadku ay xagal ama laxogo la yar in la gubaabiyo la caraabiyo waxaa kaloo ku jira faa'iqu shajaaca geesinimo adka xilligii la jabo inaad qarisay ah iyadoo dhuumato haddaad tiraa ana nabiy llah kadib waa ay kana imaada wey nabiga waaka aakhirna waad jabi doontaan ayib baqalla waan saaranahay waxaad qaadi kartaan qaada wey marka waa adoo maxalka adiga goobtaad ku jirta tilmaamaya ninka ku doonahayana isu tilmaamahaya ayib ho bariski ana alulaam khifaariy ana alghulaam alfarisiy ana alghulaam alansaariy iwaho iyo hawlahaasi hawlo banaan weeye habarwacadka iyo in markaas nasabka laisku caraabiyo yowma eh, muxuu ahaayey xunayn markay hawsha cuslaatay ansaar way iscaraabisay iminku cabaas nabigu diro yidhi igu yeedh asxaaba samura igu yeedh ahla baycati ridwan igu yeedh ahla xudaybiya hoos baashu u degtay yaa ansaaray gaadhay waa lasku harwaacday yaa ansaara yaa reer khasraja yaa bani xaarisay hoos u degtay markaasay aada usoo laabtay ansaarniman dagaalamay ahayan lagu kala baxay marka xiliyaha noocaasa waa xiliyahay culum maaa waa cafi abtirka iyo faara qabiilka xilligaa waa la isticmaalahaya waa faara qabiilada u taqaaneen marka waa la adeegsan waa la caraabin ayib fulanimo way abtirsataabaa ka dhici fulanimo way abtirsataa waa duqayada qaarkood baa markay arkaan nin cararay bay waxay fiirinhayaan aabbihii iyo ree adoogii iyo ahalkiisay bay eegahayeen xagga abtirka ree aabbihii hadday ka waayaan nin fulaysan iyo abtirkaasi laga waayo ree abtigii bay fiirinhayaan haddii la odhan ninkaa abtigii baa fulay ahaa waxay kuodhan fulaynimo way abtirsataa bimacnaa ree abtigii buu raacay wey xilligaa in la iscaraabiyo sida loo kala hibil wanaagsan yahay iyo loo kala adag yahay laisku kiciyo way bannaan tahay sheekhu islaam baana ka hadlaya meelo badan waana maslaxa sharciya hawlahana waxaa loo baneeyey limaslaxati اljihaad jihaadku waa budogooni utuma hawlo khaas ah ayuu leeyahay khuyalaha iyo isqaadqaadka iyo baaldhoor in la gashaday iyo in e, e, la kibro lama ogolo meelaha kale waana xaaraan laakiin fii hada mawdic iyo jihaadka waa la ogol yahay ina hadihi mishyatun laa yuibaha allaahu ila fi tilka ila fi hada اlmowطic u nabigu ku yihi abudujana marka masaa'il khaaso masaladan jihaadku ay leedahay wey isku baab ma ah beentii baa goon ahaan loo baneeyey hawlo badan buu asagu markay ixtimaalaa baabkaani marxaba sheek ya akhi maya abubakar ma dhihin abubakar ma dhihin waxaa iska lahaa muslimat lfatxi maka iska lahaa abubakar ma ahay macarabka igaga dhac abubakar baa yidhi maya e, waxay ka timid bad bacd e, e, muslimatu fatxi maka ay ka timid sida loo badan yahay bacd alansaar bay ka timidna wadaadaa yidhahdaa laakiin waxaa loo aaneeyaa nimankii soo islaamay ee qabla usbuucayn islaamay ee kasoo raacay muslimiinta maka kasoo raacay xadana ismaaciil musa alfazari wacali bn xujr yaas sacdi almacna waaxid walafdu mukhtalif wey haddii macnuhu waa kala duwan yahay lagu yidhaahdo waxaa weeyaan macnuhu waa waaxid lagu yihahdo cafwan lafdigaa kala duwan baa loo jeedaa walmcna waaxid walafduhuma lafdu shaykhayni mukhtalif baa meesha kugu jirta ismaaciil muusa alfazari waa sheekhu man ismaaciil muusa alfazari maxaa idiin qoran xadiis baan ka booday miya waraaq dhan baaban ka booday xadiis ma waraaq dhan baan rogayba xadana isxaaq bn mansur alkaws ansari isxaaq bn mansur alkaws cafwan qala xadana waa sheikh ljamaca isxaq bn mansur alkawsaj isagu ibn bahram qala xadana cabdالرaزaq bn hamam sancani qala xadaثana jacfar bn sulayman الضبci qala xadaثana thabit ibn aslam albunani can anas bni malik أن النabiya slى الlahu عalيه alي waslm dakla makata markuu nabigu soo galay fii cumrati اlqadaa'i cumradii qadaha ee la qadaynhaya tii hore baaqatay cumradii xudaybiya loo diiday nabiga iyo saxaabadu inay maka galaan cumradii xigtay weeye marka cumrat lqada baa loo bixiyey maxaa yeelay tii hore baaqatay baa la qadaynayey wabnu rawaaxata cabdullah bnu rawaaxana yunshiu uu tirinayo bayna yadayhi nebiga hortiisa uu gabay tirinhayo wahuwa yaquul asagoo leh khalluu bani lkufaari can sabiili alyawma nadribkum calaa tanziilihi darban yuziilu lhaama can maqiilihi wayudhilu lkhaliila can khaliilihi gabaygaasu marka wado tirinhaye <clears throat> khalluu baneeya oo ka wareega way bani lkufaar ya bani lkufaar gaalada wiilasheedii gaalo ubadkeed baa tihin wey ilan gaal gaal dhalay baa tihin wey can sabiilihi jidka nabi maxamed ka leexdow wadada nabi maxamed uu ku socdo u ku cumraysan hayay iyo beytka ilahay ka wareega maanta alyawma waadna ka leexanaysaan alyawma maanta oo aan joogno cumrat lqadaa nadribkum waxaan idinku garaacaynaa oo haddee seefta iyo waranba idinku dhici calaa tanziili nabiga dejintiisa la dejiyo meeshuu doonayo tanziili damiirka nabigu u noqon bay culamo badan leeyihin nimanna qur-aankay u celinayaan ila waagi hore uu kaydiidan o dhan nabigu soo geli mahayo makana degi mahayo mana cumraysanhayo maanta maadaama cahdi hore aan lahayn hanaga noqdo iyo maanta soo geli mayso socon seef baa adeegi bay taagan yahay maanta haddaad ballankii jebisaan nabigu inuu dego maka dhex dego ku cumraysto oo dantiisa ka qabsado seef baan idinku marinaynaa wey ayb waa goodi ama nadribukum calaa tanziilihi qur'aan aan la soo sheegin <clears throat> iyo nabi aan la sheegin baa loo celinhayaa oo siyaaqa aan laga fahmaya calaa tanziili qur'aan qur-aanka dejintiisay diidanaayeen un xagga alla ka yimid oo munazal min cind illahi bay inkirsanaayeen marka inuu munazal yahan maanta idinku qasbaynaa wey marka macnaha horaa ka fiicano calaa tanziili tanziili muxamadin xayu shaa min maka darban garaacid baanu idinku garaacaynaa seefaha yuziilu dhaqaajiyo ka zooliya alhaama madaxyada can maqiilihi meeshay ku taallay alhaam waa jamcu haamatin haamaduna waa rasiga rasi ruuusto laguma jamciyaha de marka alhaama ay alhaamata waa jamcu haamatin yuziilu ka dhaqaajiya alhaama madaxyada ka qaada can maqiilihi min qaala yaqiilu qayluulatan ayb baa loo jeedaa waa meeshuu madaxu yaal madaxu markuu qoorta ku yaalaha de garbuhu ku fadhiyaa meeshana ku seexdaa oo degan yahay haddii qoorta lagu goyo madaxu meeshiis waa ka kacay wey marka saasaa loo jeeda yuziilu dhaqaajiyo ka qaada alhaama madaxyada can maqiilihi meeshuu saaraa ama ku yaalla can makaanihi wa mawdicihi <clears throat> oo luqunta ah wayudhilu ka mashquuliya alkhaliila saaxiibka can khaliilihi marka waxaa weye waa iswaayeysaan wy nin ninkuu jeclaabuu garan waaya dagaal xarba shacwaa oon loo naxariisdayn baan sii daynaa wey maanta baryo iyo noo baneeya iyo ma hayno dagaal baa naga soo horeey faqaala lahu cumar cumar wuxuu ku yidhi yabna rawaaxata ina rawaaxow bayna yaday rasuuli ma nabiga hortiisa wa fii xaram illah iyo xaramkii ilaahay dhexdiisii baa taquulu shicra gabay ku tirinaysaab cumar wuxuu ihi war ama weerar ama madaxooda zuulio wax kasta wax doonta sameey laakiin masuubanihii hortiisa iyo beytka ilaahay dhexdiisii baad gabay ku tirinaysaa ayib waxaa kaloo dhici karta cumar ama ibnu rawaxan idinku diraa nimankii cahdiya nabad baad ku socoteen ama aminkan dagaal iyo alaab idinku kaciyaa cumar hawlaha nin daneeya ma ahayn laakin wuuu diid gabay wesihiisuba ku kacsanaa okee abu hurere ado xasaan ibnu taabit in badan isha ku muday ilaa uu saxaaba badan makrati gashada hawshan oo dhan buu necba ayib heesta iyo gabayga iyo buraanburka iyo oo aad buu u necbaa waa la dagaalami jiray marka faqaala lahu rasul faqala sal ly slam wuxuu hi halli canhu ya cumaru cumarow ka leexaa le eh. ibnu rawaxa ka leexo halli canhu falahiya maansadu ama sugaanta uu tirinhayo ayaa asracu ka degdeg badan fiihim fii qurayshin min nadxi nabli leeb lagu rusheeyo min nadxi nabli leeb lagu rusheeyo roob lagaga dhiga nadxigu waa shayga la rusheeye la firdhiyo markii leebgood markuu ku dhacay sida roobka gudda ayuu noqonaya falahiya weedhuhu weeye iyo beydkan iyo abyaadani asracu ay anka wa awqacu fiihim bay la mid tahay xagga naafinta ama dhaawicidda ama xanuunjinta ayaa iyada oga degdegma fiihim fii quraysh min nadxi nabli ay min rashqi nabli leeb laisku roobeeyo oo har laskaga dhigo marka in nabiga gabayga hortiis lagu tirin jiray qeybna uu ammaani jiray xaggana uu soo dhoweyn jiray bu xadiidkana daliil uu yahay xadaثna cali bn xujr bn yaas sacdi qaala xadaثna shariik ibn cabd llahi الnakhaci can simaak bni xarbin can jaabir bni samurata radi allahu tacaala canhu qaal jaalastu الnabiya nabigaan la fadhiistay akara in ka badan min miata min miati mara boqol goor wax ka badan wa kaana asxaabuhu asxaabta nabi maxamedna waxay ahaayeen yatanaashaduuna kuwii isu isu yeedhiya ama isu naawila ashicra gabayga gabaygay isu tirin jiray mid baa tirinhaya maxaad uhaysaa intaasan hayaa hebel waad maxaa haysaa gabaygaasan hayaa halkaas hebel muxugaagaasaa ka yidhi nin walba gabay bay iska dhegaysan hayaanoo wixii dhacay bay isweydiinayaan wayatadaakaruuna waxay isla muraajacayn jireen oy ka sheekaysan jireen ashyaaa arrimo oo min wixii islaamka hortii dhacay oo ay soo mareenna marar bay ka sheekaysan jireen hawlaha ila mogta waa xadiid lasoo maray wey la dayn maayo ayib wahwa saakitun asagoo aamusan markay saxaabadu gabiga tirinhayaan ee gabihii jaahiliga xarbu iyo kuwii ka hor xarbulbasuus iyo ay ka sheekaystaan nabigu waa iska dhegaysan jiray ashyaa min amnu soo marena waa ka sheekayn jireen wahwa saakitun asagoo warubama tabasama inuu muusadaa laga yaabaa macahu maca asaxaaba mararka qaarkood waxaa lasoo maray qisad dhib badan oo balaayo ah oo waxaan rag weyn wax la sameeya aan ahayn oo hawlihii jaahiliga ah oo lagu qoslo nabigu waa la qoslahaya waa la muusoonhaya mararka qaarkood muslim baa xadidka soo saar isagoo mutawala iyo isagoo mukhtasaraba xadiid sugan weeye marka xadidku wuxuu asna daliil u yahay tanaashud alashcaar amaama muxuu ahay ahli lfadli waalcilmi muxuu ahay waalixtiraam inuusan dhibba lahayn gabay gabayga xun oo ceebaba inuu yahay mooyeen mararka qaarkood litasliya weli tarkiib waxa loo tiranhayo een markaa ceeb kala xambaarsanayn iyo xumaan diineed iyo wax lasoo maro ilaahay kaaga gargaaro balaayo lasoo dhaafay iyo diin ka dambaysa in laga sheekeeyo inaysan dhib lahayn haddaan markaa looga sheekayna wanaag iyo xumaan wanaag ay lahayd iyo ammaan midna aysan ahayn oy tahay arrin lasoo maray oo markaa uun lagu cibro qaadanayo ayib tabasumka asagaa marka saxaabad waxay ka fahmayaan inuu yahay tabas tasab e, tabasum ah tacajub ah ama uu nabigu raalli ka yahay dhibna usan u arkaynin qaraa-inta xaaliga ayaa tusaysa walaxwaalu mararka qaarkood waa aqwى min dalaalaati اlmaqaal xadaثna cali bn xujr bn yaas sacdi qaala xadaثana shariik bn cabd llahi الnakhaci can cabdilmalik shariik baa asaaniida dhowra ku jira isagu markaa saduq xasan xadiida weye laakiin saa xifdu lama weliya alqada marka shawaahid iyo mutaabacaad badan ayuu xadiid ku leeyahay marka saasuu ku sugnaanaya xadidka haddaan soo mara ku mutaabic waa kamid zuhayr abu khaythama ibn xarbi baa ku mutaabiciyey xadana cali bn xajar sacdi qaala xadana shariik can cabdilmalik bni cumayr can abi salma sanadkii horena soo maray ayib weeye ee soo laabtay haddano can abi hurayra radi allahu tacaala canhu can inabiyi qaal ashcaru kalimatin kelim ashcaru kalimatin kelimada u gabaysan ee gabaynimo ku banaan kelimadaasoo takalamat biha alcarabu carab ay ku hadashay kelimatu labid weeye ibn rabiicata alcaamiri alaa kullu shayin ma khala allaha bailun sida maxfuudka riwaayadku u badan yihiinna waa asdaqu meesha asdaqu ashcaru in asdaqu lagu badalaa maxfuuda imaana waxay leeyiin labadu waa sugan yihiin waana isku macno ayib gabaygu inta badan haddii belaash iyo waxaan jirin iyo waxaan san lahayn baa laga gabyaay gabayga dhabtee xaqaa'iqda waafaqsan gabaygana kamida ah weeye waynu soo marray macnihiisa waxa looga jeedana xadaana axmed ibn maniic abu jacfar albagawi qala xadaana marwan ibn mucaawiyat alfazari waa nin imaamo xaafid iqa ah ilaa anahu yudalis asmaa shuyuukh baa lagu eedayaa shuyuukhda asmaadoodu tadliil ku sameya isku bedelaa ama ama qariya magacii sheekh magacaan lagu aqoonina hariiba ku sheegahaya magacuu sheekhu caanka ku ahaa ee hadduu daciif iyo ama uu iqa yaha lagu ogaan lahaa intuu ka leexdo yaa magac jira laakiin hooyadii iyo aabihii ay ku kolkooliyaan ama aan la aqoonin ama saaxiibadii hoos ugu bixiyeen oo lagu xifaaltama ku sheegahaya markaasa ninkii la garan waayahaya marka kaana yudalis asmaa shuyuuk baa lagu eedeeyaa can cabdillahi bn cabdiraxmaan aلطaa'ifiy can camr bni shariid can abihi abihi shariid wasmu cabdilmalik shahida baycata ridwan qaala wuxuu ihi saxaabigaas kuntu ridfa nabiyi nabigaan fan gashanaa oo nabigaan radiif uu ahaa weeyo waa inaad gaadiidka ad saarantahay dhabarkaada dambe ad ruux kale ku qaado dhabarkaada ad ruux ku qaado weeyo hasha ama ritiga uu kula soo fuuro ama baqashaya gaadiidka faanshadtu nabigu waxaan u tiriyey miata qaafiyatin boqol beyd baan u tiriyey aafiyadu ereyga u dambeeya mawsuunkaa la yidhahday asalkiisu laakiin hadda beydkii shicirka o dhan buu iskaga jeeda miata kaafiya boqol beyt baa nabigu u tiriyey oo min qawli umayata ibn abi salta haqafi ah gabaygii umaya ibn abi salta thaqafi boqol beyt baan uga tiriyey anshadtuhu beytan nabiga beyt sead ugu tirisay sidii qaabku u bilaabay buu sheegay nabiga beyt baan u sheegay buu i macaanu tawxiid iyo diin xambaarsanaa qaala linabiyu nabig wuxuu uhi hiihi hiihi wad weeye ku dar haye haye oo kale waa ismu ficil bimacnaa zidni ismuficil wey bimacnaa zidni markuu beytkii sheegay nabig wuxu uhi haye haye marka ilaa boqol beyt baan waday gabaygiisuu hayey ayib <clears throat> isagaa de haqay isku qoys bay ahaayeen saxaabigan eh, camr bn eh, shariid shariid eh, ibnu sawiida haq cabdilmalik magaciisa cabdilmalik loo yaqaan ayaa asna reer haqiif bu ahaa marka gabiga odaygaasi wuu hayo aad buu yaqaanay xataa anshatuhu ilaa u tiriyay br miatan boqol aan u tiriyey yacni beytan boqol bayd baan u tiriyey faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi in kaada wuxuu sigay liyuslima inuu islaamo wuxuu sigay inuu islaamo mana islaamin weeye ayib afcaal muqaaraba de kaada way ahayd oo marka waa waxay tilmaamaysaa mxuu ahaay qurb اficli fi lwuquuc lakinahu lam yaqac limaanicin in ficilku dhici gaadhay laakiin uusan dhicin limaanic bay ku tustaa inuu sigo inuu islaamu sigay weeye oo waa islaami gaadhay laakiin maanic baa udiido kibir iyo xasad ah baa u diiday ilahay baana di naxariista bixiya xadaana ismaaciil ibn musa alfazari cali bn xujr ibn yaasa sacdi wlmacna waaxid wlafdu mukhtalif qaala labada imaam cali ibn xujr ibn yaas wadaadka ismaaciil ahaa ismaaciil waynu soo marray shale waa sheikhu tirmidi wibn maaja abi daawud baan filahaya waynu soo marray ama cali ibn xujr ibn yaas sacdi sheikhu man way isagu ya ashay ashaykaan iyo tirmidi anasaa'i baa ka wariyey qaala xaddaana cabdiraxmaan ibna abi zinaad ninka cabdiraxman abi zinaad xoogow dacfi yar baa ku jira isagu waa saduq fi nafsi lakin xifdigiisa ayaa xoogow far lagu godaa an eh, an hishaam ibni curwa can abihi can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kaana rasuul lahi sal lay slam rasulka ilah wuxuu ahaa yadacu kii u dhiga lixasaan bni haabitin mimbaran mimbar buu udhijay min anabriba lakin alirtifaac wixii sarreeyo o dhan baa mimbar la iska yidhahda mararka qaarkood eh, in lagu fadhiista ama lagu istaago logu talagalay fi lmasjidi masjidkii buu udhigay masjid anabowi yaquumu calayhi inuu ku istaaga qaa'iman xaala kownihi ay mustaqiran fi lqiyaam yufaakiru isagoo ka faantamahayo difaaci can rasuulilah yufaakiru ay yadkur mafakri rasuulilah baa loo jeedaa nabiga ammaantiisii ilaahay nicmooyinkii iyo galladuu u galay maxaasintiisii buu manaaqibta rasuulka ayuu tirinhaya aw mase qaala wuxuu yidhi yunaafixu ka doodahaya almunaafax iyo almukhaasama wlmujaadala dooda adag ee difaaca uu ku jiro wey yunaafic asagoo ka doodahaya can rasuuli illaahi rasuulka ilahi buu ka doodahaya isagaa markaa qareen u nabiga difaacahaya carabkiisana ku hadlaaya wayaquul sal l sl rsulkuna wuxuu odhan jiray ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacala yuayidu xasana xasan ibnu haabit alansaari buu ilaahay xoojinaya oo taageerhaya taakulinhaya oo ayidahaya biruuxi lqudusi ruuxu lqudus ayuu ku raja ayuu ku ayidahaya waa jibriil ruux lqudus waa min baabi e, idaafati sifati lmawsu waxaad dhihi jirtay waa aruux lmuqadasa bay asalkeed u ahayd aruux lmuqadasa weeyaan jibriilna waxaa ruux loo yidhi e, naftan nolosha bani aadamka ah waxay ku noolaato waxaa u qiimo badan waxyiga diinta iyo iimaanka marka maadaama cilmigii iyo iimaankii iyo tawxiidkii iyo diintii iyo qur-aanka uu keenahayo ruux wey laftirkiisu dhankaasu ruux ka noqday sidii naft oo kale ah ayib saasaa loo yidhi waa min baab aruux idaafati sifati lmawsuuf ma maa yunaafix ilaahay baa ku ayidi xasaan jibriil maa yunaafixu intuu ka doodahayo aw ama yufaakiru uu ka faantamhayo uu difaacahayo can rasuuli illaah rasuulka ilah u difaacayo marka cabdiraxmaan bin abi zinaad alqurashi <clears throat> waxaa mutaabiciyey hushaym ibn bashiir cinda abari fi ibn jariir abri fi tahdiib اaaaar mujaladka labaad lix boqol labaatan iyo sagaal raqamka xadiidka sagaal boqol labaatan iyo toddoba marka waa xadiid sugan weeye ayb xadaثna ismaaعiil muسى alfazai وcali bn xujr bn yaas الsacdi qaala xadaثna bn abi الzinaad cabdالرaحmaan hadda aynu marayna wey can abihi can curwa can caaishaةa radي allahu taعalى canha can الnabiyi milahu xadidka hadda kale aan soo maray oo kale unbuu wariyey muxuu marka ku bedelay sanadkii maxaa kusoo kordhay ya maxaa kusoo kordhay maad garanaysa ya waxaa kusoo kordhay aabihi baad wax ka waranaya ibn abi zinad haday wuxuu ka warinay an hishaam ibn curwa hunaana can abihi oo cabdullahi bn dakan alqurashi ah buu wax ka warinaya abu zinaad ninkii la odhan jiray ila cabdiramaan ibn abi zinaad wey abu zinaadna waa dhakwaan ibn cabdillahi alqurashi baa la yihahdaa cabdillahi bn dakwaan cafwan cabdillahi bn dakan alqurashi marka intaasaa kusoo korray ibn zinaad baa marka laba sheekh sanadka kula wey cabdiraman abi zinaad can abihi oo kan damben hayna ah iyo cabdiramaan <clears throat> ibn abi zinaad can hishaam ibn curwata can abihi sidaas wey baaba maa jaءa fi kalaami rasuuli الlah <clears throat> intaa waxay n inoo faa'idaysay gabayada aan dhibka lahayn inuu nabigu dhegaysan jiray ama jeclaa inuu dhegaysto hadday saxaabadu tiiriyaan waxayba uso arki jirin mararka qaarkoodna uu amri jirayba gabiga diinta lagu difaacahayo inuu min baab jihaad lisaan uu yahay seefahana ka daranay mararka qaarkood marka waa jaahid lmushrikiina xadiidka anas fi sunan jaahid lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum weeyaan oo jihaad lisaan buu soo gelaya baaba maa jaءa fi kalaami rasul lahi fi samari caweynta iyo marka la caweynayo hadalka nabi maxamed ku saabsan ma jaa fi kalaam rasul lah fi samr samarku waa in la caweyo bacd alcishaa la caweeyo oo la haasaawo oo lasoo jeedo oo laga sheekaysto wuxuun ummadda anfacahayo wey xadana alxasan ibnu sabax albazar shaykhu lbukhaari wa abi daawud wanasa'i watirmidi waa nin saduuqa ila anahu yahimu fi bacdi alriwaayaat qala xadana ab abunadr hashim ibn اlqasim allaythi shaykhu axmeda min rijaal kutub sit wy yuu ku jiraa baan filhaya ama sheeku axmed buu si khaasan u yahay qaala wuxu uhi xadana abu caqiil athaqafi wahuwa cabdullahi bn caqiil wey can mujaalid bn saciid alhamdani dacfi baa ku jira laysa biqawiyin can ishacbiyi caamir can masruuq alajza can caaisha radi allahu tacaala canha xadaa rasuul اlah qaala waxay tihi xadaa rasuul اlah rasuulka ilaahay baa sheekeeyey data laylatin habeen habeenaha kamida nisaa-u dumarkiisiibuu xadiian u hadal buu usheegay ay xadiian hadal basame ay kalaaman cajiiban bu ujeedaa qiso la yaab leh oo cajiib ah buu nabigu habeen usheegay haweenkiisii oo badnaa oo la joogay buu uga shekeeyey xadiian xadiian khaasan weeye mucjaban bihi yani kalaaman cajiiba faqaalat imra'atu minhuna haweeney kamida waxay tihi oo haweenkii nabigu u sheekinaya kamida waxay tihi kaana alxadiia hadalkan waxaad moodaa qisadaani xadiiu khuraafata khuraafaha hadalkiisa oo kale waa shay la yaab la wey xadiiu khuraafa tay khuraafa xadiid beena ah ugama jeedo waxay ujeeda waa shay la yaab leh ninkaa khuraafaha nabigaa sheegi doone ayaa wuxuu ka sheekay wax lala yaabo musiiba abuu ka sheekayn jiray oo cajaa jin baa dafay isagoo insi ah jin baa intay dafeen bay muddo haysteen waa dambu yay soo daayeen waagi dambu wuxuu ka sheegay jinka wuxuu kusoo arkay wax lala yaabo oon caqligu banaadamka fahmi karin marka haweenu markay nabigu u sheegay hawl la yaabla y waxay tiri nabi allo waxaad moodaaba hawlihii ninkii khuraafaa uu sheegi jiro oo kale aad moodaa e ma aha nabi allo been baad sheegaysaa ma taasi kufriiyo diinta lagaga baxaay faqaala nabig wuxuu hi atadruuna atadriina riwaayaha ku timid marka haweenkiibuu nabigu mariyey madra almudakar jamci salim oo kale buu oola khitaabay tadruun baa loo celiyey marka lifadlihina wamaniyo mxuu ahay wanaagooda ay waay taagan yihin booska raggay buuxinayaan adoonka nabi maxamed ragna waa ku culus yihiin marka tadruna sidaas wey mhm. marka jarahuna eh, eh, eh, majra dukuur atadruna saasu marka ku yihi ma khuraafatu ma khuraafa atadruna ma khuraafat khuraafo waxay ma taqaanaan gabadhi khuraafaad sheegtay khuraafo asalkiisi wuxuu yaha laguu sheegay wixii lala yaaban baa la waa xadiisu khuraafa la yidhahdaaye aan kuu sheego ina khuraafata kana rajula min cudrata ninka khuraafa ah wuxuu ahaa nin reer cudra ah waa qabiila mashhuura min alyaman qabiila mashhuura min alyaman ahayd oo la yaqaana reer bani cudra asaratu ninka waxaa qafaalato ah qabsatay aljinu fi ljaahiliya islaamka hortii baa jin qabteen dad badan bay dafeen fir islam dad ay dafeen baa jira kii cumar xukumay oo inan toban sana la maqnaaye mise af wax ku dhow ayib isagoo madiine ka baxay oo habeennimo baxay unbay oo xaas iyo carruur ka tegay jin dafeen toban sana kadib bay soo daayeen sideed lix sana sideed sano taqriiban kadib khilaafadii cumar dabayaqadeedii baa ninkii socda yimi islaantu ninka la guursatay oo carur kala dhashay oo ninka xoolihiis la dhaxlo laga samray oo lagu kala tegay markaas wuxuu ka sheeken jiray qaabkii ay uhaysteen iyo wuxuu la kulmay jinka markaa hore dafay waxay ahaayeen niman gaalo ah jinkii gaalada ahay asaga dafay haystee uu maxbuuska u ahaa iyo jin muslimiina dagaalamay jihaad baa dhex maray markaasaa jinkii gaalada la jabiyey markii lasoo ururiyey maxaabiistu nin insiaba dhex taagan oradu maaad insiaabataay magubaaba ma tiidi xageed ka timi wuxuu i waxaan laga soo qafaashay madiino markaasay dheen ma annagaa nala joogo muslimiin baa naba nala noolaan mise madiinaan kugu celinayay insigaadi wuxuu dhimay to waan ku rabaaday insiga igu celiya way soo kaxeen madiina keene ayib dal aan dhaweyn oo adduunkaba ka baxsan bay geeyey laga soo qabtay loo tuuray marka waxaa la kuu wadeen baa la wadiy wuxuu hi maalinkana dabayl baashaan cirimista dhihi jira soo garan maysaan saa u istaagi jirto oo kale dabayshaa kala duwane taasoo kale noqon hayaan hor socda dabayshaas anaa fiirsanaya maantona saas ordaaya markuu gabalku dhacana dad aan arkaya noqonay ila sheekeen maalinkii lama arkaya bu dabayl ahaan bay noqon waan daba soconhaya taan dabaysha kale n dhumhayaabu iyagaa dalkii garanhaya wii garanhaya dabayshaa waswaslayn baan daba socon maanto dhan gabalku markuu dhacana way issoo bedelhayaan akhyaar iyo rag ba iska dhigi way ii sheekeen waan wada soconaynaau habeenkii wehel baan haystaa maalinkana waxaa weliba dabaysha markii madiina keen wadaatan madiino tag maca salaam waa iga noqdeen buu marka saasaan kula noolaa wuxuu la cuni jiray waxo dhan buu ka sheekeeyey ayib <clears throat> marka nabigu wuxuu yihi ina khuraafata wuxuu ahaa rajulan kaana rajulan min cudrata qoyskaa reer cudan nin ka dhashay buu ahaa asarathu ljinu jin baa qafaashay fi ljaahiliya famakuta ama famakata waa isku mid labaaduba waa nagaaday fiihim ay labitay ay lamid tahay wuu nagaaday fiihim fi ljini dahran zaman dahran awiila zaman buu la noolaa in mudda ah buu la joogay uma ruduuhu way soo celiyeen raduuhu <clears throat> way soo celiyeen il ruduuhu way soo il insi insi bay usoo celiyeen waay dhaheen orod ku naab insigaadi sababkii loo soo celiy markaa xadiidku ma faahfaahinin fa kaana ninkaasi wuxuu ahaa khuraafo ah yuxaditu الnaasa dadkuu usheegi jiray oga sheekayn jiray bima ra'aa fiihi min alacajiib wuxuu kusoo arko la yaabka lahaa bima ra'aa fiihim min alacaajib waa jamcu ujuuba jamcu ujuuba ya acaajib lagu jamciya waxyaabihii la yaab kale uu la soo kulmay ayuu u sheegi jiray dadka faqaala الnaasu dadku waxay aadi dama dheheen xadiiu khuraafa waxay la yaabaan ma waxay odhanaya waa xadiiu khuraafa ile ninkana wuxuu ku caanbaxay inuu ka sheekay wax lala yaabo wixii marka ay la yaabaan maskaxdu qaadan weydo ama ka weynaada xaggana wax jira ah bay xadiiu khuraafa dhihi jireen marka usha halkaas kasoo jeeda la soco xadisku adugu dacfiba ku jir sanadkiisa oo ka imanaya jihada mxuu ahaay mujaalid sheekh albani silsiladu daciifadu kaga hadlaa kun toddoba boqol labayo toban kun toddoba boqol labayo toban nimanna waa taxsiine waxay leeyihin qisaska iyo waxyaabaha noocaasa raqaa'iqda mujaalid bn waa laga qaataa bay leeyihin laa siyama fi riwaayati can shacbi niman ba odhanaya idan waa un caweyn wey maxalushaahidku inuu nabigu caweeyey xadiidku hadduu sunadaha loo jeedaa ama un la maqaati gashan karo nabigu inuu caweynayey oo haweenkiisii la kaftami jiray oo u sheekayn jiray oo mararka qaar qisas cajiiba ah uga sheekayn jiray ayay kuay tusaysaa xadiidu umu zarcin fasal gooni u gunta xadiidkan xadiid yar dheer oo yardhi badan weeye marka tiibu marka gooni u gooyey samarkii buuna kamid yahay baabu ma jaa fi kalaami rasuuli llaahi fi samari caweynta iyo aweysin caweysinka xadana cali ibn xujr ibn yasas xadiidkana muza xadiid yar adag wey saa darteed rag badan oo culamaha sharxay waxaa kamid a ragga kitaab gooniha ka alifa alimaam qaadi ciyaad baa kamid a asabti alfasi mxu almagribi kitaab buu ka alifa khaasoo loo yaqaana boqyat raid boqyat raid lima tadaman tadamanhu xadiidu umi zarcin min alfawaid waana maطbuuc wey asaguna aad buu ufiican yahay taqriban ilaa shan boqol oo bej baa lagu daabacay wax ku dhow taqriiban waxaa kaloo isagana dirat darci lxadii umi zarc abulqasim araafici buu leeyahay sheekh ashaaficiya ninkii nawowi ka horeeyey isaguna ay iska lahaa de fatxulcasiiz fi shari alwajiiz ee la yaqaana shaaficigana kitaabkaas osme risaaladaas waa aan badnaynoo lixdan bej meelaha iyadoo matbuuca wey labadaba waa jiraan xaafidkuna wixii ragga hore qoyaan inuu ururiyo isku dayay marku xadidka sharxay fatxulbaariga isagaa laga muraajaciyo inagu inta yartaa dameshku taalan baan la qabanayna xadaثna عlي بن xujm yas الsacdi qal xadaثna عيسى بن yunis عan هiشhاm بn curwata عan akiihi cabdالlahi بn curوة عan curwaةa بn زubayr عan caaئiشha هiشham بn curwa iyo cabdالlahi baa walaala wa riwaayaة اkhwati mxuu ahay bacضihim can bacضi ama riwaayaة اأhi can akiihi baa la geliyaa عan caaئiشha radي الlahu taعalى canha qaala waxay tihi jalasa waxaa fadhiisatay إxdaa caشhaرaةa امraأة ko iyo toban dumar ah baa maalin maalmaha kamid a habeen meel iskugu yimid fi اjaahiliya inay yamaniyiin ahaayeen baana loo badan yahay haweenkaas dhankan yaman inay ka yimaadeen baa loo badan yahay fatacaahadna markaasay isdhaarsadeen way ballen ahdi bay kala qaateen fatacaahadna ahdi iyo ahdi bay wada galeen watacaaqadna wayna isdhaarsadeen waa isku mid atacaahud watacaaqud waa isku mid weeye in wax lagu heshiiyo o lagu go-aan qaato marka ama dhaar ha raacdo yaysan raacine hadday dhaar raacday wadaadahu qaarkood leeyihiin mithaaq baa la yihahdaa waxaan ku heshinay go-aanka ahaa haddii laisku dhaarsado mithaaq baa la odhanhaya haddaan laisku dhaarinna tacaahud iyo tacaaqud waa isku mid marka maxay isku dhaarsadeen marka ama ku heshiiyeen anlaa yaktumna inaysan qarinin caawa marka la cawaynhayo la cawaysimaayo min akhbaari aswaajihinna raggooda qaba akhbaartooda iyo iyo ceebtooda shay waxaan la qarinin haweeney kasta waxaa la caawa inay ninkeeda wuxuu yahay banaanka soo dhigto ninkeedu wuxuu yahay waa inay banaanka soo dhig waba aysan qarin dhaar baa lagu heshiiyey ayib faqaalat اlulى tii koobaad waxay tihi alulى fi اlkalaam wey ee ma aha inay da ahaan ku horeysay faqaalat alulى fi اlkalaam waxay tihi zawji aniga ninkaygu aan ku bilaabe laxmu jamalin waa riti hilibkii bay tihi laxmu jamalin riti hilibkii wey ritigaasoo asin weyd ah riti weyd ah oo caata waxaa u taqaanaan adu weyd wey aan hilib lahayn calىa ra'si jabalin qow madaxiina saaran calaa ra'si jabalin laxmigaad ka sifayn ama jamalka hilibkaasoo calaa ra'si jabalin qow madaxii saaran qowgaasoo wacarin adag oon la fuuli karin ee sacbil asucuud meeshan lamari jiirta aan laga bixi karin baa wacri la yidhaahdaa maa tajidu fiihi sucuuba wey wacarin adag ama aan la fuuli karin laa sahlun qow jilicsan ma aha ama sahlan oo fa la fuulo la koro qowga uu hilibku saaran yahay qow sahlan oo ma aho markaa la koro walaa samiinu hilibkuna mid buuran ma aho fa yuntaa lasoo rartoo lasoo qaato fa bacdu riwaayaat baa markaasi sheega fa la dhuuxo ama la doorto gabadhaani ninkeeda waxay ku tilmaamtay bilbukri inuu nin bakiila yahay bay ku tilmaamtay iyo liidnaan iyo kibir iyo su-ul khuluq bay ku tilmaamtay waxba umaysan tegin waxay tii waa laxmu jamal hilib waa riti hilibkii kaasoo qadfin weliba weyd ah idan asagoo kibir badan oo mxuu eh, kibir badnadu waa maxay waxay tilmaan u calaa ra'si jabalin wacarin kibir badnidu isla weynanku intaasay ku tilmaantay dabeecad xumadana waxay ku tilmaantay laxmu jabalin hasin bay ku tilmaantay wixii xataa khayr ka imanayo dhib baad umari weeye wixii nacfi xataa kasoo dhici ama aad ka gulaaban waxaa weeyaan dhib baa ka sokeeya adoo gees jaban oo ishu kaa dhacday oo foolku jaban yahay un ka heli wixii aad ka heshay xataa hadduu wax fiican yahay waxay noqon lahay waa wax yaroo qaliil ah oo waxay ku tilmaamaysaa laa sahlun fayurtaqa walaa samiinun fayuntaqal ayib marka adoo maxtaraka iyo dhib u maray iyo haddana wixii ka soo dhacay uusan wax dheef lahayn wey ayib riti riti weyd ah oo qow dushii lagu qalay maxaa laga faa'iidi dhib baa horta loo fooli wixii la helayna haddana wax nacfiloo dheef la aha marka hawshaas ayay gabadhu tilmaamaysaa wasafathu bilbukli wاlradaa'ati wاlkibri calى ahlihi wa suءi khuluqihi <clears throat> marka sidaasay ku tilmaantay wa qaalat الثaaniya tii labaadi waxay tiri ayadu zawji aniga ninkaygu laa abuhu khabarahu warkiisa shaacin maayo tiri baafin maayo warkiisa sheegi maayo tan ballantii bay ka baxday midaani sida muuqata daahirkii wixii la isku ogaa bay ka baxday laakiin qaab loogu cudurdaaray u hadli doontaa zawji ninkaydi laa abusu baahin mahayo sheegi maayo faafin maayo khabar warkiisa maxaa jira inii akhaafu waxaan ka cabsan anlaa adaara waxba inaanan ka tegin damiirka anlaa adaarahu inuu zawjka u laabanayo iyo inuu khabarka u laaba labadaasa la isku haya waxaanan u baafinayni haddaan bilaabo warkiisa maba dhammaanhayo tiri waaba nin asagu warkiisu baabkiisu waa baxrusitiin wey hadda haddaan bilaabay ceebihiisa waabaa ku baribasaan u wado markaa igabadaabaa way u dhamaysan hadi markaas ninkaa udhamaysi hebel sheegiisa shibbaa ka ron soo ma taqaanaa ninka aan lasoo warkiisa lasoo koobi hebel sheegiisa shibbaa ka ron halkaasuu ku gabaysay marka waadaan damiirka u celino khabarkiisa khabarka loo celiyo inii akhaafu anlaa adarahu e anlaa atruka khabarah caawo dhan ba aan wadaan ka baqahaya ama anlaa adarahu zawjka inaanan ka tegin intaan caayo oo warkiisao dhan sheego oo waxaana qaadui furo haddana inaan ka maarmi waayaan ka baqo tala kusoo noqo marka mar badana ka maarmayno waan iska aamusay bay tiri afdaboolan waa dahabi afdaboolan waa dahabi anlaa adaru anlaa atruka الزawja ayib in adkuru haddaan sheegay tiri oon anuha u gacan qaba ninkaas oon bilaaba adkur waxaan sheegi ujurahu cujarahu wa bujarahu bujar iyo e, e, iyo cujur waa tuur iyo tulux wixii la odhan jiray ayib cujarku asalkiisu waa nabarka ka soo baxa dhabarka oo kale burada soo kuusanta ee soo yuucanta ee dhabarka iyo kelyaha iyo meelahan kasoo baxdaa la yihahdaa cujarka lagu jamciyo waa jamcu cujra bujurku waa waxaad idinku utaqaaneen haddaad ree conferatin boofka ninka xudunta weyn ilmacruurta xudunta ay soo baxday ee kuusantaas uma taqaanaa maxaa la odhan jiray shukur miyaa la dhihi jiray aduba waxaad buufka utaqaani wey ya maxaa tiri sheelo maaha sheelo ma aha sheelo xagga hoose weeye sheelo waa hawl hoose meeshan hud hud baa la yidhaahdaa ama ree conferentkana buuf bay dhahaan waa xudunta weyn shukurna waa la soo ma ahayn buufkaasaad garanaysaa idinku almuhim waa ay fahanteen baylata inii in adkur haddaan sheego adkur waxaan sheegi cujarahu ceebihiisa muuqda iyo bujarahu kuwiisa qarsoon waa kinaaya can cuyuubihi اlbaaطina iyo wاظaahira ظaahiradu waa cujurka baaطinaduna waa bujurka marka tuur eh, eh, tuur iyo tulux baa la odhan jiray tuur iyo tulux bay dhahan wada aduu tuluxduba alla kuusanoo baburdeena un tuurtuna dee middan kuusan ee dhabar ka soo baxday ee ruuxu goobada u yeelanaya waxay ujeedaa eh, hadalkiisa sheegi ceebtiisa dabageli maayo haddaan dabagalo wufadaxo waa lagu kala tegi marka laa uxibu nashra khabarihi walaa dikra xadiiihi lianlaa yafsadaxay kaga baxday way afgabadsatay wamaca dalika odaygooy u dhamaysay gabadhu bujurkuna waa jamcu bujra waa waa xudunta kuusan baynu nidhi cujurkana waa tuurta baxdinka ama tuluxda ama muxuu ahayey burada iyo wixii la halmaalo weeye waxayna oga jeedaa kinaaya weeye can ilcuyuubi aahirati wاlbaطina gabagabadu waa inaas wa qaalat الثaaliثة tii saddexaad waxay tihi zawjii ninkaygu alcashanaqu waa dheerar macandaro ah cashanaqu waa ninka dheer ee xagga naweysan aطawiil albaa-in maca anaxaafa waa naxiif aada u dheer ruuxa noocaas inta badan waa waxaa la yihi waa waa maan maan gaaban waa doqon ba inta badan la tilmaamo dheero xilka baxa oo duubni ku darsatay caqli darro ka daybay dheheen dadka qaarkood yidhaahdaan dheerarka iska caadiga dhexdhexaadka ama hilib kale ma lagama hadlaayo waa mid un inuu masaajidka soo taabanaya xaggana aad moodo qori aad moodo dhuubnidiisa marka waxay tahay alcasha noqo waa suxun ubaxay dhijin wadaaduhu suxun ubaxo wey ama waa dheerar macno darro ah <clears throat> in ani haddaan hadlay tihi ualaq waa alla ifuri macnaa dartiis waxaa kamid ah, haddaan hadalba ku celi waan furanahay tihi wain askut haddaan aamsan ucallaq islaan mucallaqo aan la qabin xaggana aan la dhigin baa noqon bay tiri ayb nin la-aanna mihi ninna ma qabay tiri haddaad hadasho waxaa wey waa furan tahay dab aamustana wax kuusoo korri lama arko sidiisii buu iska yahay cashanaq marka macnahaasay ku fasirta iyado laakin alcashanaq fi lua waa atawiil naxiif aطawiil الnaxiif in ani haddaan aan ka hadlon wax weydiisto uطalq wain askut ucallq waa la lalaadin bay tiri kalmucallqa fatadruha kalmucallaqdi qur-aanka oo kale wey haweeney marka ninkaas waxay ku tilmaantay nin xagga muuqaal ahaan aada u dheer xaggana foolxun oo dhuuban oo qori ah xagga abcina islaantu haday hashaba furahayaba haddii laga aamusana aan dhaqan lagu qabin waa ninkaas waa loo dhameeya isaguna qaalat araabica ti afraad waxay tihi zawji <clears throat> ka tihaamata laa xara walaa qara walaa makhaafata walaa saama gabadhana ninkeeda ammaanatay ballankan ha ka baxda ama yansaga bixin kolley waa kana zawji waxay tihi ninkaygu ka leyli tihaama habeenka tihaamo kala wey e, tihaamadu waa dohda ama deexda dhulka la yidhaahdo najdi tihaama dhulkan carabeed loo qaybiyo xijaaz bilaadamka hore qasiim iyo buraydi dhulkaas najdi baa la yidhahdaa dhulkan hoosteeda maka ku taalan xijaaz maka iyo agaarkeeda maka wamaa xawla min alakwaar ayaa tihaama la yihahda madiina waa dhextaal laysat min alnajd walaa min atihaama kulka inagu dohda ama deexdan ahayn aan qawyaha iyo buuraha aan ahayn ayaa tihaama la yihahda habeenka marka tihaamo wuxuu ku caansan yahay habeen kulula ma aha habeen qabowna waa hawo dhexdhexaad ah. najdi waxaa lagu yaqaanaa inay marka qaabaad aada kululaato marna ay qabow noqoto ayib laakiin habeenka tihaamo ayib waxaa weeye waa habeen aan qaboobeyn xaggana aan ku lahayn waa muctadil zawjii ka leyli tihaamata tihaama habeenkeeduu lamid yahay ninkayu bimacnaa abci aan qaboobeyn xaggana aan ku lahayn waa nin dhaxaad bay tiri ayadaa fasirto waxay laa xara habeenka tihaama kulayl ma aha kulayl ma jiro walaa qara qaboona ma jiro ay laa xara fii leyli tihaamata walaa qara fii leyli tihaama qarigu waa qabowga albard weeyaan qabowga idan waxay ninkaygu ma kululo oo nin kulul oo kula dagaalamay oo kuu gacan qaadayo gawsaha kaadoodan ma ahay tiri walaa e, qara nin qabo oo laskaga tumanoo haddee laga dhigan muxuu ahay waddana ma aha xoogo waa nin haybad leh laylu tahaam miyaad ka dhumi maya laylu tahaam wey ninka iga jir iga dhegaysta walaa makhaafata cabsina malo laga cabsan maayo oo haddii aad wax u sheegto aan wax weydiiso ninaad dhehama ku dilaa ma aha walaa saaamatan nin lagu daali oo lagu noogi sheekadiisii iyo la jooggiisii iyo la dhaqankiisana ma ahay nin baa lagu daalay oo hadda waad ku daala aan kala danaysan meesha ma taala waa nimaadan ka daalaynin adiguna aan kugu daalayn haweeneyda ninkeeda aad bay u amaanatay soo ma ah qaalat ilkhamisati i shanaad waxay tihi zawji ninkaygu in dakala guriga hadduu yimaado fahida waa shabeeleeya fay fayd fahdigu waa waa haramcadka waad haramcadka utaqaanaa idinku shabeelku waa ka duwan yahay haramcad bale ama ama muuq shabeel muuq shabeel iyo haramcadka isku dhow oo isku mid ah ayib qolyahan hadda ma aqaan jita miya layadaa baalkan dheere dheereeyaaba orda ah, kaas wey in dakala guriga hadduu soo galo fahida waa haram cadeeya ama waa shabeeleeya bimacnaa waa kinaaya markuu saa usoo galoba wuu istuura wuu hurdo badan yahay baalkan shabeelka a haram cadka ah baa hurdo badan lagu yaqaanaa wuu soo shaqaysan maanta dhan bu soo xoogsan guriga markuu yimaado uba iska seexan nin dhib badan ma haytay nimanna waay le waa kinaaya nin kulul oo dumarka aada u daneeya inuu yahay oo markuu soosoo yimaadaba wax kala fiiqaayo ayib shabeelku wuxuu caan ku yahay ama ahramcadku inuu dheereeyo ordo xayawaan ka baxsadana uusan jirin iyo wasbe iyo boodo balaaye ah buu caan ku yahay marka saad usoo galaba islaantaba ka dulbaxaya waa kinaaya can raqbati fi ljimaac may tilma gabadhu qaranaysaa bay leeyihin si kastaba noqotay ninkaasi nin hadda gabadhu ammaanatay wey in dakala fahida waa haram cadeeya ama waa shabeeleeya wain kharaja hadduu gurigiisa ka baxo u kor tagana asida waa libaaxeeya geesa oo rag iska dhiciyo cadkiisa la qaadanin wey fooda la gelin karin waa kinaaya can shajaaca walaa yas'alu mana weydiiyo markuuna yimaado camaa shaygii cahida uu ogaa guriga wuxuu ka ogaana ma dabagalo qorqoda ma ahay leedahay bakeri aan soo gada awe darsinkii kabaha xageed geyseen digsigii iyo darmuuskii maxaa ku dhacay biilkii aan shalay bixiyey see ku dhammaan karaa n mma ku weydiin maayo wuxuu keenayu keeni waa nin goba oo wax badan eh, ka tagay tiri gabadha ninkaa aad bay u ammaantay nin carbeed ba waxaa la yidhi eh, ma huwa alcaaqil caaqil muxuu yahay wuxuu waa fatnu mutaqaafin ninka caaqilka ah waa nin wax garanaya laakiin ismoogeysiiya waa fatnu mutaqaafin yani caaqilku iyo ninka dakiga iyo ninka abwaanka waxaa rabaa wixi u laakiin wax kasta dabagasho waa waa waali wey caqlina mah wa waxa weeyaan safaaha wey wax badan baa la ishalmaansiyaa laga tagaa faraha laga qaadaa loo dul qaataa ayib marka waa fatinun mutagaafil gabadhu marka waay tii walaa yasalu cama cahida cama cahida fi lbeyt guriga wuxuu ku ogaa ama baxshay ama hanti ahayd waxbaa dhammaaday dilleeda dagaalema w hayuu bixin wax mahayu ohan hayaa waa gob gab dhashay gabadha ninkeeda waa ammaanatay wa qaalat asaadisa tii lixaad waxay tidhi zawji ninkaygu in akala hadduu wax cuno lafa wuu murdinhayaa waalka waxba ka tegi maayo waa nin cir weyn bay tiri haddii raashin loo geeyo salkuu ka marhaya niman ba waxay dhaheen lafa ay jamca wuxuu isku cuni hilib iyo iyo raashiin iyo wax kale iyo qudaar waxbuu jamcin anwac min alacima isku keenaya kadib isku jabinhayaa wadaaddaa ku fasiray laakiin sida loo badan yahy waxaa way macnaha dan baa tusahaye lafa wuu murdin wey waxba ka tegi maayo waxba reebi maayo mudane iyo qaraabo iyo caruur iyo islaan midna waxu reebi maayo lafa waa murdinhaya salku ka marahaya wain shariba hadduu caano dhamhayana ishtafa waa heensanhaya hadduu wax cabahayana wuu heensan haddii sharaab loo geeyo wuu heemaarsanhaya caana haddii loo geeyo waa heensan ama heemaarsi waxaa tiradaba wuu ibrin un waa dhammaynayaa un wey wa in idajaca hadduu hurdo la gaahana iltafa wa isduduubi wa isdoonyaynba sidii maski mujiriq waaba seexdayba war go iska qaada lagula hadle maya nin ninkan gabadha waaga calaash wain iddajaca hadduu seexdo iltafa waa isduuduubi jarcu iska dhigahaya waa seexan walaa yuuliju lkafa gacanta gelin mahayo oo kusoo laaci mahayo liyaclama suu ogaado albata dhibka jira albata iyo alxasan inamaa ashku bathi wa ila allah sooma taqaanaan hadi ayib nin hataad xanuunsato gacanta ku saari oo kaa warqabi oo marada kududubay intuu gacanta soo geliy madaxa kaa taaban oo naxariis leh ninkaan nin naxariis lama ahay tiri waa waa waxaa weeyaan waa cadow cadow lala nool yahay un wey raashinka waa ibrinhaya sharaabka waa heensanhaya waa isuduubi oo mucaamalai mucaasharadii zawjiyadii galma kuma fiicno waaba isjarceeyeyba sida adoo dilay bu isduduubay sidii hangaraarici bu isduduubay haddaad xanuunsatana kaaba kutoyin mahaya waxba ku weydiin maayo walaa yuyidu lkafa gacanta sacabka soo laaci maayo t gacanta soo gelin maayo liyaclama soo ogaada albatay alxusna waalaalama walmashaqa dhibka jira ma xanuunsan tahay maxaad qabtaa idan waa kinaaya inuusan nin dadka daneeyo oo u naxariisto waa cadiim mashafaqa ay leedahay ninkan waa cadiim shafaqa waraxma warafa ma lahay taaganta gabadhu qaalat asaabica tii toddobaad waxay tidhi zawji ninkaygu cayaayaa-u wey tanaa ka dartay iyaduna cayaayaa min min caya laga keenay min caya can idiraab waa ciniin bay ujeedaa yani ma galmoon karo waa lagu fasiray cayaayaa-u bimacnaa waa mubaalago oo markaasi ism mubaalago weyo laga keenay min caya can idiraab makurtugu abaahi waaye geela yaa la yidhaahdaa jamalcayaa yaa la yidhahdaa niman waa m waa min min alciyi baa laga keeno waxaa weeye alcaajizu can ilihtidaa waa nimaan meel u dhaqaaqo aan garanaynin meel xaaje iyo gar meel u dhaqaajiyay may aflaabo wey meel u dhaqaaqo hawl hadday qabsato ma agaasimi karo xaaje ma ka garami karo meeluu ummadda uhogaamiyo waa nin jidlaabo ah meel u dhaqaaqo aan garanaynin bimacnaa waa kinaaya inuu doqon dabaalaya caran sawaca weyay tiri aw amase ninkaygu waxay tihi hayaaya wey duu ayin waa nin dhunsan min algayi wاdalaal wasafaha nimanna waxay leeyiin ma ahe hayaaya waa ismu maalaqoo laga keenay min eh, eh, eh, keenay min hayaayatu laga keenay hayaayana waa aulma aulma dulmada iyo dalaamka iyo mugdiga waa nim halhushiisa ay ka qasan tahay waxbaa ka laban wey ninkan waxbaa ka laban af u baxo iyo meel u baxa midna ma laha labadu waa isku mid waa nimaan jid iyo jahal ahayn hawla aan hogaamin karin ama aan haweenka ku ficin ciniin ah oo bahona halkaas adugu in ku daa abaqaa baa ka daran abaqadu waa aladii tantabiq caleyh umuur abaqaa-u iyo cayaayaa-u iyo hayaa waa isku mid ninba hadday holqosato un jahjahan meel wax u dhaqaajiyo isagoo un faraha kala rogay saada ku hayo baa loogu iman marka abaqaa-u aladii tantabiqu caleyh umuur waa caajiz can اtadbiir waa waa waa dabaal bay ujeedaa gabagabadu way soo waxay tihi daba dabaaqa waa nin daboolan wey warkaan kusoo gaabiye kullu daa-in cudur kasta oo la sheego lahu daa-in cudur buu yahay tiri ceeb kastoo bini aadam lagu sheego wuu qabaabay tiri ninkaygu waxba kama tegin ba inta horen iska badaysa ahayd shajaki waa ku dakri bay tiri aw masafallaki waa ku jebin aw jamaca kulan laki ama isku kaadari bay tiri haddaad la hadasho ama aada la dhaqanto shajaki waa ku dakrahaya aw amase allaki laftu ku jabin falligu waa lafa in lagu riiqo aw amase jamaca uu isku dari kulan shajiga iyo falliga laki isugu kaa dari bay tiri intu ku gacan qabo oo ku daqro wuu laftana ku riiqi ama wuxuu ku gaabsan dakar buu ku gaabsan anu male qolyihii ogaadeen bay ka hadlaysaa gabadha almuhim si kastaba noqote waxaa weeye waa nin dilaa oo dadka baabi'inhaya oo islaantii dilahaya xaggana doqon oo Eh, intan dambe wey saan loo dagaalamay intan dambe haweenlays haweenlayska baan qoyskaa ku durahaya laakin hawlaha kale haddaad ku tuurtaan waad kala baxaysaa almuhim ninkaani waxaa weeye waa nin dabeecad xun oon lala dhaqmi karin oo dabeecad xun wuxuu ku darsaday dil haween lays wey ninku waa wad haween qaali haamina tiisteeda waxay tiri zawjii ninkay almasu taabashadiisu masu arnabin waa bakaylo taabashadii bay tiri waa nin dabecad macaan oo dub macaan wey bakaylahood waad arteen waa xaadi waa dubkiisu aad buu jilicsan yahay ayib idinku idinkoo carruursa ma idin soo qabanin marka waxaad moodi uun xariir baad moodi korkiisa almasu taabashiisu waa masu arnabi bakaylo taabashadii dhogortii weeye waa riixu caraftiisi iyo udugiisuna waa riixu zarnabin zarnabku waa gedgoon sida rayxaanto kale ah zarnabku waa nabaatun macruufun ayib ayib riix ka rayxaan fiidhahoo kale ah idan ninkan waxay ku tilmaantay dhaqan wanaag xagga mucaasharada zawjigaana wanaag bay ku tilmaantay xagga la dhaqanka ummadana wanaag bay ku tilmaantay tan dambe ariixu riixu zarnabin waxay ujeedaa waa nin nadaafad badan dadkana la dhaqma ta hore almasu masu arnamina waa la dhaqanka xaaskiisa yay ka kanaayonaysaa markaa ni gabadha ninkeeda waa ammaanatay qaalat ataasica tii sagaalaad waxay tihi zawji ninkaygu rafiicu lcimaadi waa nin udba udubadhaadheer cimaadku waa jamcu cumuud waana tirarka guryaha la dhiso sutiri lamagdba guri weyn oo horri udba dhaadheer ku taagan waa kinaayo inuu yahay nin maalqabeena oo gob ah oon buul yaroo boqosha aan gelina guri weyn gala ayib zawjiya rabiiculcimaad niman halkaasay mareen niman ma ahe waa asaga asaga ninka laftirkiisa wuxuu yahay niman nin tirar dhaadheero waa nin sidii nin ubaxay wey xubnaha iyo lafuhu ku taagan yahay iyo bawdyaha iyo dhudhumaa nin dheer wey oo lafihiisu ay aan isku tegtegneen oo isku ceshanayn laakiin ninka gaaban waa isku ceshan yahay waa nin kala baxay tiro nin dheer ah sidii nin u baxay awiil nijaadi sida dheer nijaadku waa sidada ama suunka qoryaha lagu qaato warmaha iyo seefaha iyo waxa qalabee la qaato suunka lagu qaato suunku hadduu dheer yahay waa kale ninku inuu dheer yahay waa kiraaya can inuu cantuulihi inuu dul baari faarica leeyahay oo nin aad u dheer u yahay bay tusaysaa nijaadku waa waxaa weya waa xamaail sayf suunka qoriga lagu qaado ama seefta lagu qaado wey waa nin suma dhaadheer waxaa wey warankii iyo cafan seebti sunkeed hadduu dheeraado haddaad gaabantu dhulka seebtu kaa tegaysa seebtu waa laba in halkan joogto aysan budada hoosba ka marin baa la doonahaya marka waa nin dheer oo sunkiisu dheerya waa kinaaya can toolihii wa qaamatihi wey waxay tihi cadiimu ramadi nin dambas weyn weeye dambas weyn buu leeyahay gurigiisu marka loo yimaado idan waa nin marti badan marti soora raashin kariya looga ninka bakiilkaan m dab shidanaynin ayib ninkan waay tii waa nin ummad ku dhaqan tahay oo reerihii kale oo iska caadi oo damaskooda uu yar yahay yuu ninkan dambiis karoor noqon haya waa kinaaya can juudihi wa sakhaa'ihi waxay tihi qariibu lbeyti gurigiisu waa dhow yahay min annaadi meesha lagu kabdhoodo na meesha la fadhiistay dadku ay ku haasaawaan ee duqayda aroorta ay fadhiistaan ba gurigiisu u dhow yahay liannu reemiyigu markay degahayaan nin ba wuxuu ratanhayaa meel mus hawd ah dhankii inuu maro uu doonahayaa saan hadhow loo daba fadhiisaninba nina meel banaan bu isku aadin meesha banaansay dadku duqaydu ay ugu kabdhoodaan oo galab galab aroorti loo barqamaysto casarkan loogu haaw asaawo oo hantida waa idan waa nin diyaar u ah in marti ay timaado korkiisa la fadhiisto oo loo yimaado markuu gurigiisa la carari maayo xuska iyo kayamaha la geli maayo bay ku leedahay waa nin meesha la fadhiistay lagu kabdhooda ee duqaydu fadhiistaan naadi iyo muntada iyo naadi oo ya la geli waa isku mid waa makaanu nadwa meesha la fadhiistay lagu tashado wey qariib lbeyti gurigiisu miduu dhow yaha wy min annaadi mujtamac naas meesha lagu kulmo ama lagu kabdhoodo u dhow yahay gurigiisu waa nin ummadda jecel weeye ayib waa gabayga uu ku ammaanoo kale reer bani khasaan xasaan bin haabit yukshawna xataa maa tahiru kilaabuhum laa yasaluuna can sawaadi lmuqbili boqolyo ammaanhayo e, reer ab carab ahaa nasaarowday muxuu ihi e, yukshawna waa waa loo iman bu nimankaas yukshawna xataa maa tahiru kilaabuhum xataa aydoodu wahwaha dhihi maysaba ay waxaa lagu yaqaanaa ruux cusub markuu kusoo biiro guriga ama uu ku yimaado inuu ku qaylo oo laga celceliyo eygooda su ah waayibu daalay boqol nin baa caawa martini aroortii baa lasoo marti duurkii baa la dhici lama gurigaa foodaba lagama eygu waa daalay marka farku ka qaadayba marti iyo marti la-aan buu iska fadhiistay yuqshawna xataa maa tahiru kilaabuhum laa yas'aluuna can isawaadi lmuqbilaw mudutul soo baxay isma weydiiyaanba ninka bakiilka dhi dadkaa waxbaa soo socda maxay ahay ma dad baa mise waa duunyo waa dad yay ahaayeen wuu tegiba nimankan deeqsinimadkooda bu laa yas'aluuna can sawaadi اlmuqbil isagoo waayeeloo boqol jira xasan ibnu haabit bay ka warqabi jireen nin walbo carbeed intuu shaam tago soo aada xijaaz nimankaa boqoradii carbeed ee nasaaroobay hadiya ugu soo dhiibi jireen gabaygaa darti wuu ammaanay fi ljaahiliya islaam wey gabayadu intay tagaan bay boqoraad lasoo ammaanaysa markaas xoola laga soo qaadan jiray ninkii noocaasi u ammaanayba wuxuu dardaarmay inta nin reeba qoyska uu nool yahay xasaano uu nool yahay warasadiisu waa in laga warqabo leanna gabay dhaxal galo oga tegay oy carabo kala wariso waa gabayga ammaan nin la ammaano ugu qiimo badan bay dhahan wadaadaha gabayga dabagala hawshaasi ee ka taliya almuhim <clears throat> ninkan wuxuu lagu ammaanay nin goba deeqsa inuu yahay qaalat cashira waxay tiri zawji ninkaygu maalikun baa leeyahay wamaa maalikun yani wamaa adraaka min maalik wey maali maxaad ka taqaanaan maalikun bay tiri khayru min dalika waxaa toosha ah ka khayr badan yahay kan dambe eed ammaantay iyo kii hore masu arnab ahaa iyo ninka khaliilu tihaama ahaa iyo kii in dakala fahida wain kharaja asida ayib walaa yasal cama cahid waxo dhan isku dar waxaad ammaantan o dhan bay ujeedaa kuwii la iskaba banaanka iska gey ee kuwii la ammaanay maalikun khayru min dalik maalik bay tiri waxoo dhan ba waa ka khayr badan yahay lahu iblun geel buu leeyahay kaiiraat lmabaariki fadhigeedu uu badan yahay mabari waa jamcu mabrak jamcu mabrak oo markaas darafkii miimiga dhihi jirteen ama waa masdarkii miimiga ahaa oo markaa bimacna buruq ah macna buruq geel wuxuu leeyahay kaiiraat lmabariki xeradoodu xeradoodu ay weyn tahay xero weyn ama fadhiyo badan geelood markuu fadhiisto fadhigiisi baa badanaya qaliilaat lmasaarixi keeda foofana uu yar yahay ama fooftaankeedii baa yar soo gelideedana waa badan tahay waxay ujeedaa habeenkii buu laayaa markuu geel isagoo badan soo xaroodo fadhiisto wuu gawracaa wey raggiiba u loogi martidiibuu soori boqol halaad baa soo xaroon labaatan baa ka foofi aroorti konton baa soo xaroon toban baa ka foofi idan geeli soo xarooday xalay fadhiistay waa badnaa kaiiraat lmabaarik fadhiyihiisu miduu badan yahay geelu ayib qaliilaat lmasaarixi jamcu masraxin oo darafki ah ama bimacna asuruu asaruu foofidda asruux qaliilaat lmasaarixi fooftaankeedu miduu yarya ama foofaheedaa yar waxa ka foofahaya waa yarya ama ka soofahaya wax dadaanba ayib waxaa soo xaroodayna waa badanya ama fadhiistay idan waa kinaaya inuu ninkaan nin deeqsaa yahay oo gacmaha isgurahaya idaa samicna haluhu markay maqlaan sawta almizhari turumbada ama garida ama kataarka dhawaqiisa mizharku waa durbaan la garaaco wey durbaan durbaan oo la garaaco wey oo markaas martida markay soo fadhiisato oo biyo loo keeno haweeney baa loo keeni muqaniyad ah oo sii maaweyso u gabayado usii haysto buraanburtay kusii minqaxaan ay kusoo qoslaan inta raashinku bislaan hilbaha la keenayo marka marba hadday marti timaado e, durbaankaa uu baxo geeli wuxuu garan hayaa inuu caawa go-ahayo oy marti joogto tiiba yay ka hadlaysaa idaa samicnaa sawta almizhari durbaanka dhawaqiisa hadday geelu maqlaan ayqana waxay hubsan haluhu anahuna hawaaliku inay go-ahayaan inay halaagsani oo cawan la gawrici bay hubsanayaan maaha tama malahan waa yaqana gabadhaa ninkeeda deeqsinimay ku ammaantay iyo gobanimo qaalat axaadiyatu cashara tii koob iyo waxay tahay ta u daran waaweye xadiidkeeduna u adagyaaye loogu magac waxay tihi zawji abu zarcin baa la yidhaahdaa wamaa abu zarcin abu zarcin maxaad ka taqaana anaasa wuxuu ka lula bay tiri min xuliyin udunaya anaasa wuxuu ka lulay ama ka raariciyey min annaws wاlxarakati wاtaxriim anaasa wuxuu ka lalaadiyey ama ka lulay min xuliyin dahab iyo xilad iyo bilad xaggeed udunaya dhagahayga labada dhagoodba bilad yani dahab bu idha w dahab iyo xulad waxa dumar qaataan oo laisku qurxiyo iga buuxshay wa malaa wuxuu ka buuxiyey min shaxmin cadiin iyo baruur cabudaya cududahayga garbahay weynaaday tiro waan waan kala baxay bimacnaa haddii garabku weynaad gabadh dhinka kalena waa cayashay intaasa ujeedaa garbuhuna waa ibalaadheen bimacnaa waa maay waana cayilay ayib wamalaa wuxuu ka buuxsan min shaxmin cadin iyo baro min cadudaya labadeeda garb labadeeda cududood marka inay cayashay iyadoo sakaraad horeer baaba-ay kusoo kortay ay ninkan u timid kadibna ay naxday bay sheegaysaa wabajaxanii waa i kolkooliyey kolkooli ama buunbuunin fabajaxat ilaya nafsi ana markaasaan isla weynaaday tiri intuu dhaldhaalacay oo ikolkoodii o qaadqaaday ninkii abu zarci ah ba waagi dambe aan moodigan ahaanu sidaaba ahayba oon labistayba oraanna waxaan ka imid meel muxuu ahaa ina aqiir ina faqiir ah wabajaxani tabjiixu waa atacdiim wey inaad isla weynaato naftaada ayib wabajaxani cadamani bay la macno tahay inagu kolkolin bamooyndha halkaasa macnaas ku fiican tahay fabajaxat nafsii naftaydii baa ila weynaatay ilaya xaggayga tir wajadani wuxuu iga helay aan ku warramay tiri hawsha waxaan saa uleeyahay wajadani wuxuu iga helay markuu isoo guursanhayay fii ahli hunaymatin bishaqin qole xayn yar haysta qoys yaroo xayn adhi aan ah foorsadaan ahayn bay tiri markuu guursanhay wajadanii fii ahli hunaymatin xayn ama adhi yarow reerkiiba reerkiiba iga soo helay tiri bishaqin meesha shaqin la yihahda degan ama bishaqin oo bimashaqatin ku sugan labada macno waa la sheegay waa ismu mawdicin iyo ma ahe waa mashaqadii laftirkeeda qoys yaroo xayn haysta oo dhib iyo rafaad ku noolya maxtaako iyo dacdarre adduun buu iga soo helay tiri iga soo guursaday fa jacalani wuxuu yeeloo igeeyey oo igu dheelmay markuu ila ba i guursaday fii ahli sahiilin fardooley sahiilku waa sawt lkhayl sawt lkhuyuul wey fii ahli sahiilin fii ahli khaylin mxuu ah daatu sahiilin baynaman khayl baa la qadarahaya iyo wa atiidin geeley buu igeeyey ayib atiidkuna waa sawt libil geela markuu raranhayay gibilka uu saaran yahay heeryadu saaran tahay shanqadha ka baxda wey reer ad iska daayay awr ku guura buu ii geeyey iyo waa daaisan waa ahli daaisan loley buu iigeeyey w reer lo leh maogtay min adaws iyada waxay ku istaagtaa geleyda lagu istaajiyaa marka lo geleyda la gooyo oo la karo meel la dhigo dibi baa lagu sii daaya lagu wareejiyaa markaasay suulasheeda iyo ciddadeeda ku fildhinaysaa oo nisadeedii ku kala saaraysa daais marka waa lodi waa ahli daaisan loley ahlu baqarin bay ujeedaa iyo m munain eh, berley msgale munain shayga la eh, nadiifiyo ahlu eh, munain wax nadiifiyo waa kinaaya addoommadii khidmaynaya wax kala saaray ee ma ahe waa raashiinkii iyo badartii beertii la kala saaray fardo iyo geel iyo lo iyo addoommo khidmeeya ama badar iyo raashiin la kala saaro lakala sooco intaasba waa geeyay tiri waxaanan ka imid fii ahli hunaymatin bishiqin e bimashaqatin baan ka imid fajacalnii fii ahli sahiilin fii ahli khayl wa aidin fii ahli iblin wa daa'isin fii ahli baqrin wa munaqin fii ahli cabiidin wa khadam geeye ama fii ahli waxaa weye xubuubin wa zuruuc bay ujeeda labada macnaba waa la sheeg min atanqiya loo jeeda wax la nadiifiya la saafi garayaan loo jeeda waxay tihi facindahu aquul abu zarc kisaan ku hadli falaa uqabaxu uqabaxu dufanka ugu baxay la odhan maaya tiri iyo waad khaldan tahay iyo haddaan wax kasta sheego laycanaan mahayay tiri waan batraamo dhowr baxay baaba noqday ti facindahu cinda abi zarci aqul waan hadlo waan talin falaa uqabaxu falaa ukhata waad gaftay iyo waad khaldantahay iyo wejigaada ku xaartay waxbaa cay iyo dufa kugu baxda iyo waad khaldan midna la odhan maayay tii wa arqud waa waan iska seexan bay tihi fa atasabaxu markaasaan bariisan xalay bay seexday soo ma aha haweeneed waxaa laga rabaa aroorti intay kacdo inay hawsha diyaariso reerkii kale maamusho oo ninka kalihila wiiisi diyaariso idan boqorad melika way islaam tahay way iska seexan habeenkii barin bay soo b soo kaxaysa maxaa yeelay gabdhaha shaqaynaya khadan baa jooga addoon baa jooga lama baahno ayadoo wadaadka inay qarcisun baa laga rabaa keliya arig xaynta ilaahay soo dhaafiya ku tiri waarqudu fa atasabaxu markaasaan bariisan bay tiron barin gaadhahaya wa ashrabu biyan cabi faataqamaxu markaasaan sanka taago afka taaga taqamaxu waa markuu geel intuu biyaha caba kor u farodhawdo af kor u taago caanihi baa baan ka biyo diidiba caanihi intay iga bateen oo dhayadii iyo dhanaankii iyo nooc walbaba yaa kan may kan iga daaya afkan kor utaa kan keena afka igama ku kale meesha dadku ay biyo baa la-yihiin waxay cabaan iskaba daaya marka taqamax baan ku jirata anugu siyaduba bacdu nusak ama riwaayad ka faataqanaxu waa isku mid taqanaxu waa rafcu ra'si min alinaa'i walwicaa anafata in loo adka biyo diido wey caanihi baan kala doorano waan biyo diido asankan kor u qaadi oo waxaa weeyaan waa waa kinaaya inay wax walbay cabto heli karto shayga u baahatana ay heli karto kaysa u baahayn ay ka santaagi karto waxay tihi intaa horta waa abu zar hooye soddodii baan kuu sheegay tiri uma abi zarcin famaa uma abi zarcin hooy u gudubta haddii wiilkii sidaa wiilku guursaday sidaa uu yahay soddodii inoo ammaanaysa cakuumuhaa radaaxu cakuumku cukuumuhaa cafwan cukuumuhaa waxaa weeye radaaxun cukuumku waa xarshimaha mandadaha ama waxaa tidahdaa abaaxadaha weelashan waaweyn wax lagu gurto abaaxaddu waa sanduuqa remiyiga sanduuqa alaabta lagu gurto abaxad la yidhahda remiyiga iskale xarshintuna de raashinka lagu qaato raashinka lagu qaato ama mandada idan weelal wax walba guriga inuu buuxbuuxay kuu sheegaysaa sodonta inay tahay sodox dararsan ukumuhaa abaaxadeedu ama sanaadiiqdeedu ama xarshimaheedu iyo mandadaheedu radaaxun waa waawen yihiin bimacnaa waa aad bay u waawen yihiin wey weelasha lagu qaato amticada weelasha weelasha waaweyn lagu gurta alaabta lagu guray ujeedaa waa weelal waaweyn hadday sodonta sodo sakaraad ah oo qandi la ordiisa ay tahay ama alaab ma aan lahayn qandiyo yaryar yar bay iska qadan lahayd wey sadadu waa sadao waa wey gebigeedaba weyn oo ninkaba ka daran oo degan wey marka waxay ubaahanaysaa sanduuqya waaweyn iyo abaaxada waaweyn iyo mandada iyo xarshima waaweyn bay ubaahanaysa alaalaabtiiba iyo faraajintii maacuuntiibaa badan wa beytuha gurigeedu mugudi sadoxyadoo sakarado buol aho yaa allahu lohulushaa fasaaxun waa waasic bay tiri guri weyn oo waasic oo martida fadhiisan karto guri sadoxyood ba ahayn remi waa taqaanaa sadahoodu buol yar ood inuu ku xaroonhayo ay ku xaroonhaya loo dhisaa qolyahan yemaniyiintana meesha dameeraha ay ku xidhaan bay hooyadoo dejiyaanba markay ay weynaato dameeraha meelaha lagu xidho iyo meel musqusha agteeda bayba sidii eyg waxay ugeynayaan ayib islaantii caruurtu baawarku qaadaa iyadna meesha dambe bagaal raaxayaha dambe kursi udambe fadhiisinaya niman ooga daran waalid yemaniyiin ma arag wax waalid ooga daran ayib marka wadaadaha carabiyad un waalid un ka hadlaan oo ay bir waadeen ku rafaadeen baan la yaabi jiro wadaaduhu maxaa haysta illa waa dhib haystaa un soomaalidu waa cuquuqu waa ku yaryahay naadir buu ku yahay waa aad bu ugu yaryahay laakiin dadkan muslimiinta badankood waa ku rabaatan yihiin waalidki marka wa baytuhaa gurigeedu fasax waa guri waasaca intaas marka waa kinaaya inay tahay hasudahu nool oon waxba oga baahnayn wiil iyo waalid midnaba oga baahnayn oo guryo waaweyn haysato dharagsan wiilkiisi ay u ahayd aayada iyo eedada hadda ugudubtay ibna abi zarcin famaa ibna abi zarc madjachu jiifkiisu meeshuu seexdo yani eh, idjaacuhu dhinaca dhulka dhegaya ka hadlaysaa kamasali shabatin wa tushbichu diraacu aljafra wiilkan waxay ku ammaantay dhuubni madjachu meeshuu ku seexdo dhinacu dhulka dhigo kamasali shabatin miiq ama caw la siibay baad moodaa bay tahay caw la siibay ama iran iran la siibay cawdan fiiqan eh, laga sameeyo soo mataqaanaa marka cawadu midna mid qayb jiro qaybtan adaga dhuban laga sameeyo salabaha iyo eh, eh, iran baa la yihahdaa marka tif cawsaad moodaabata dhuubnidiisu nin keliya waaweyn ma ahay ku leedahay carabtuna wiilka dhuubni iyo boglaalini iyo keliya dhuuban bay ku ammaanaan wiilka waxay ku ammaanaysaa haweenkun baa burburin waaweyn rag rux dhuuban oo soolama ah weyse rag u ku leedahay niman calooshu fido keliyahu fideen ma aho khariban oo ah dameero mooda ordi karin ee waa niman duulahaya madjacu makaanu jiifkiisu ama me dhinacu dhulka dhigayo ka masali shabatin waa min baabi idaafati sifati lmawsuuf ka shabatin masluula ka shabatin shabadu waa miiqa ama iranka ama cawda ama ama qoriga dhuban baa shadba la yidhahdaa ama jeexa laga jeexay laanta timirta waa jeex shadbadu masalina bimacnaa masluul min baabi idaafati sifati lilmawsuuf idan madjacuhu ka shabatin masluula ka shabatin masluulan oga jeednaa waxaad moodaa dhinaciisu iyo asaguba miiq dhuubanoo duna ama laan dhuubanoo duna ama ama iran ama caw baad moodaa waa kinaaya inuu nin dhuuban yaha warka gaabiyo hilib yaryahay wiilku wa tushbicuhu waxaa dharjisa ziraacu ljafrati waxar hilib dhudhunkeed baa deeqaba waxar dhudhunkeed baa deeqa jafradu niman waxay leeyihin waxaa weeye waa baraarka naysha waxaa naqaano niman waxay leeyihin waa waxarta waxarta wey waxar dhudhunkeed baa deeqa ama nayl dhudhunkeed baa deeqa nayl lama yaqaan ayib ninka ninkasa utaalla yani dhudhun maaa eh, nayl dhudhunkeed maxaa laga qaaday hadde maxaa ku yaala bimacnaa wiilku waa wiil dhuban oo cer yar weeyaan bay ujeedaa hadda waxay ugudubtay eh, gabadhii abi zarci bintu abi zarcin famaa bintu abi zarci awcu abiha wa awcu ummiha milu kisaa'iha wa kaydu jaaratiha hadda gabadhii waa usoo gudubta waxay tihi eh, bintu abi zarcin waa awca abiha ay muiicatu liabiha aabbaheed bay adee waa baariya way gabadhu baara biwaalidiha awcu abiha ay muiicu abiha aabbaheed way adeecda hadalka kuma celiso waana u dhaga nugushahay wa awcu ummiha hooyadeedna way adeecdaa wey waa baariyaad hooyada u tahay milkiisaa ee go-eeda mid buuxisa wey maradeeday buuxisaa waa gabadh buuran wey berihan dambea laga cararaa buurida waaweyn waa la ammaani jiray waa gabadh gool ah baad dhihi jiray oo muxuu ahaay iyadoo dhan laga subkanayo reemiyi waa hore waa ammaani jireen ayib laakiin hadda waxaa le waa laga cararaa haweenka burburaa ma aqaan hadda wax isbedele balaa la weydiiyo milki saaiha maradeeda muggeed weeye maradeeda buuxisaa way buuran tahay ujeeda gabadh aan weytanayn weeye oo gabadh buuran oo hilib leh weeya waaydu jaaratiha dangaladeeda mid ka cadhaysana weye jaaradu waa dangalada islaamta lagula qabo islaamta laga qabo ee nin kale lala qabo gabadha abu abu zarcuud alahayd haweeney kastoo aragta way ka cadhoon wey waa naaq quruxsan buuxda sidii dumar u baxday naagta lala qabo ciil bay u dhimin bay tiri ta lala qabaa naf bixiba ila naagta lagula qabo inay foolxuntooda wax dheertaa fiicane oo ninka soo jiidatee ninkiiba la tegaysaa gabadhaani wakayru jaaratiha wakayru daratiha jaara adara hunaa loo jeedaa waa dangalada cadhadeedii bimacnaa way ka cadhayseen quruxda iyo jamaalka alla siiyey bay ujeedaa hadda waxay u gudubtaa jaariyadii khaadimadii khidmaynaysa adeegyadii dabka shidaysa baadba loo gudbaaya waxay tihi jaaratu abi zarcin khaadimada abi zarc fama famaa jaaratu abi zarc maxaad ka taqaanad ka ogtiin laa tabuhu ma faafiso xadiianaa sheekadannada iyo sirtannada tabhiitan faafin bay tihi waa khaadimad iyo jaariyad boyaaso edabla weeye oo maamuus leh oon sirta reerka bixinaynin oon warxumato shil aqoonin oo haddaan sir u qarsado aan wadaadka u sheegaynin oo odayga warkiis iska daa inay qoys kale u wararantee haweenka mugta guryaha ka shaqey waa dhib badan yihiin sirta reerkay bixinayaan qaybaaba jawaasiisa oo sirdoona maraynka la shaqeeya halis waa hawlaha iyada ah waxayba ku tiri islaantaana warkaanada bixin mayso walaa tunqiu miiratanaa tanqiiha walaa tunqiu baatuli mayso miiratanaa raashinka wanamiru ahlana soo ma taqaanid waa acaamka almira waa raashinka walaa tunqiu eh, baatuli mayso ku ciyaari mayso wey miiratanaa raashinkanaga tanqiitan ku ciyaarid yani in raashinkii lagu ciyaaro la fasahaadiyo oo intan daadi intan sarsayd eh, raashinka la sarsayday aan loo aabadeeyin bay ka hadlaysa waa haweeney lexjeclo leh oo wixii loo dhiibay bimacnaa waa kinaaya can amaanatiha waa islaan amiina ab ujeedaa waa jaariyad amiina ah walaa tunqisu fasahaadin mayso baatuli mayso salsayri mayso miratana ay acaamana tanqiisan saas weeye qole waxay dheen me walaa tunqisu rari mayso qaadi mayso miratana raashinka naga tanqiisan ay naqlan gabdha waxaa jira raashinka dad kale ku biila kiila beriska ka raba la dhihi ruuc bay ka goyn waxay siinaysaa saaxiibadeed ama qaraaba dad kale ama saai bay siinaysaa waali laba kiila soo gad kili nus bay soo gad nisna wa meel kale ku bixinaysa idan si kastaba noqotee waa waxay leedahay waa gabadh aamin ah walaa tamla kama buuxiso baytana guriganana tacshiishan qashin iyo wasa kama buuxiso cush kama dhigto buol buol shimiraad kama dhigto tacshiishku waa maa waa in waa haweeney nada nadiifa oo nadaafadda ku fiican oo gaari ah wey oon iyo basari ahayn bay ujeedaa walaa tamla baytana tacshiishan min alcushi waana qashinka iyo gudaafada iyo wasakda gurigay nadiifin wey maxaa ka dambeeya hadde intaas waxay tihi qaalat kharaja abu zar abu zarc baa baxay maalin maalmaha ka mid a walaal alawطaaba haamihiina tumkhadu la lulahayo awطaabku waa jamcu waab ama wain waana weelasha caanaha lagu lulo haamaha waaweyn weeye iyo wii la halmaala walaal alawطaabu weelihii caanahana iyo haamihiina tumkhadu la lulahayo xilli berisamaad oo barwaaqo ah oo cidu irmaantahay ciirtana la lulahayo maalin safray tiro dhaqaaqay falaqiya wuxuu la kulmay imra'atan haweeney buu meel ku arkay uu sii reer u martiyey ama maray macaha waladaani macaha laba wiil bay haysataa bay tiri macaha lajirankeeda waxaa haweeneeda u maray waladaan laba wiil oo laha u hada iyada kalfahid fahdayni laba waxaad moodaa bay tiri shabeel ama laba halamcad baad moodaa siday u boodahayan u quruxsan yihiin u awood badan yihiin yalcabaani ku ciyaarahaya min taxti khasriha kelideeda hoosteeda birumaanatayn laba fadaadir bay ku ciyaarayaan baliil rumaanataynku hadda waa eh, ila midhaha rumaanka midho kuskuusan weey oo markay saa u jiifto islaantu misigteeda iyo badyaheeda waaweyn dhulka markay qabtaan garabka inuu qabto kelideedii baa banaan bay leedahay waa haweenay dhexdu madag tahay wax la odhan jiray soo garan maysaa dhexdii baa yar miska weyn oo kala baxsan bay leedahay iyo garba waaweyn dhexduna waa dhuuban tahay ruuxa noocaas markuu seexdo kelidiis dhulka qaban mayso labada wiil mid baa xagga hore hooyo ka fadhiya midna dhabarku fadhiya waxay isu dhidhiibahayaan fadaadir bay dhexdeeda marinhaya ama baliil soo laba ma garanaysa markaas <laughs> wa tahay yalcabaana waxay ku ciyaarahayaan min taxti kasriha kelideeda hoosteeda birumaanatay laba rumaano faallaqanii waa ifuray rumaanadu hadda waa midho wey geed rumaan waa taqaan geed la cuno midhiisu kuskuusan yahay wey sida baliisha u egyahay faallaqanii waa ifuray haweeney haween la diin kara maay tiri gabadhaa gabadh la diin kara ma ah weli labatiibuu guursatay faallaqani waa ifra wa gabadhii miska haweyneed buu guursaday maxaa ka dambeeyey fa waxaan guursaday bacdahu bacda abi zarcin rajulan baan guursaday sariyan gob ah ninka sariga waa ninka akhyaarka gobka ah <clears throat> rakiba fuulay tiri shariyan faras baxsan sharinu waa faraska gamaanka baxsan wey fanakatu badahnakaxtu bacdahu waxaan guursaday rajulan sariyan gob ah rag hiba fuulay markuu baxayo ama uu safrahayona farasan shariya gamaan baxsan faras iyo darmaan qiimo badan wa akhada qaatay wuxuuna qaatay khaiyan waran dheer khai waa waranka beled khuta la odhan jiray ama khataa baa laga keenay leeyihiin qarya sikasta waa waran baxsan oo wadankaa laga keenay waa adoo yidhi rumxan hindiyan aw yamaniyan bay lamid tahay ragkiiba wuxuu furay farasan shariya wa akhada wuxuu qaatay rumxan khaiya saasay ujeedaa waran dheer oo khai loo nisbeeyey wa araaxa wuxuu soo dheelmay calaya dusheeda nacaman geel ee xoolo hariyan badan waxay tiri markuu soo dheel markuu baxana haddii saas weeye wuxuuna soo dheelmay oo ii keenay tir markaan gurigii aan deganaa xoolo fara badan lo iyo afarta saddexda meysiba waa keenay lo iyo geel iyo ariba ninkan waa nin amaaano wamaca dalika waxay leedahay abu zarci miyaa taqaanahat waxaan odhan waxba maahay odhan doontaa wa araaxa wuxuu soo dheelmay weeye oo uu soo caraabiyey calaya dushayda nacaman xoolo sariyan caana badan ayib sarigu waa neefka xoolaha badan wamaca dalika xaggana waxaa baxdayda ahee caanaha badan ee qiimaha badan wey sunada caynta wanaagsan almaal kaiir xoolo badan wey nacaman sariyan ay kaiira wa acطaanii wuxuu isiiyey min kuli raaixatin neef kastoo soo dheelmada min kuli raaixatin xoolo kastoo soo dhelmadaba zawjan lamaanu iga siiyey lodii labu iga siiyey geeli labu iga siiyey aiga labaatan bu iga siiyey zawjku waa tiro dhaban labaatan bay noqon kartaa afartan bay noqon kartaa laba boqol bay noqon kartaa tiro dhaban ah mid igamama siinin tiro dhabanu iga siiyey wa min kuli zawjin ay mi u min kuli raaiatin min kuli raaiatin xoolo kastoo soo dhelmado oo soo xarooda zawjan dhaban buu iga siiyey lamaanu iga siiyey wa qaala wuxuuna yihi kulii uma zarcin uma zarciga cun waxaa doonto noolow sidaaduba wa miiri nafaqee u shaharso ahlaki reerkaada miiri waa ficilkaa dee amarki amarkiisi wey quumi oo kale u lamid yahay yabiici ayib min mara yamiru marka <clears throat> miiri nafaqaysa way shaharso oo yani sahay oga dir reerkaadi adu ma noolataa qaraabadaadi hooyada waabaha ahalkii waxaan hantidaa wax ka sii wey oo gabig u dhashay ninkaan bixi buu le xoolaha waxay tidhi falow jamactu haddaan ururiyo kulla shayin shay kasta oo acطaanihii ninkan dambe u isiiyey maa balaga ma gaadheen asqara aaniyata abi zarcin bay tihi weelasha abi zarci weelku u yaraa waxaaso dhan ma gaadhay tihi abi zarci da warkiisu war culus buu ahaa qaalad caaisha waxay tihi faqaal markaan sheekadii dhameeyey inabi wuxuu yihi eh, kuntu laki ka abi zarcin li ummi zarcin caaisho nabigu meeshaas waxaa ka soo baxay gool la dhaliyo munaasaba meesha jira goolkaa marka waa in la laado wey qaala caaisha waxay tihi faqaala li rasul rasulka markaan sheekadii dhameeyey kuntu laki anugu waxaan ku ahay caaisha kuuna ahaa ka abi zarcin liumi zarcin abi zarc meeshu umu zarci u joogay baan kuu joogaa bu aduguna hawshaadaan ku talagasho wey ayib nabi maxamed nin lamid ah, heli mayse ka mana mana jira la socaa la yidhi xadiidkan xadiid dheer weeye isagoo mawqufna waa la wariyaa isagoo marfuucana waa la wariya waana xadiid saxiix ah waxaa laga qaatay oo eh, uu daliil u yahay xusn اcishra maca اlahl xusn اcishra maca alahl reerka iyo xaaska in si wanaagsan loola dhaqmo oo dheg wanaagsan laga tago walidalika baa alimaam الbukhaarي baabaystay baab fi xusn اcishrati maca اlahl buu ku keenay xadidka muzarci umm bukhaarigiisa waxaa kaloo laga qaatay saxiixiisaan ujeeda waxaa kaloo laga qaataa xilu الsamari fi khayr in shay khayr lagu caweyn karo lagu soo jeedi karo oo ama ama markaas ahalkii lala hadlahayo iyo xaaskii reerkii ama caruur lala haasaawayo ama marti loo wehelyeelayo ama cilmi la mudaakaraynayo shay khayr in lagu soo jeedi karo waxaa kaloo laga qaatay ana dikra almajhuuli bima yakrahu inuusan kiibo ahayn ama banaan yahay ruux majhuuloon la garanayn oo saamica iyo ninka lala hadlayba uusan garanaynin haddii waxun lagu sheega inaysan xan ahayn baa laga qaatay waxaa tiri mid baa maanta wuxuu sameeyey waxa waxaas ka dhaqaaqay ceeb u maanta nin ninka ninkaad u warramayso ama ku maqlay ninkaa ma yaqaan waa meesha marka fuqadu yihahdeen laysa lilmajhuuli hiibatun laysa lilmajhuuli hiiba ninka aan la garanayn xan ma laha ilan asagiina hawshii inaad sheegaysa ma ogo kana ma hawshaan ma dareemayo idan inaysan xan ahayn ayaa loo daliishadaa xadiidkan xadiidka lamidka laakiin cumuumka xadiidka dikriga akhaaka bima yakrah cumuumka waa soo gelayaa laakiin way khasisahayaan axaadiisan bay ku khasisaan almajhuul dikruhu bima yakrahu maca cadami cilmi الsaamici wاlmutakalami inaysan dhib lahayn wاlmukhaaabi bay wadaado badan marahayaan xadiidku marka xadiis sugan weeye baaba maa jaa fii nawmi rasuuli lah nabigu inuu cawoon jiray markaas haweenka la hasaawi jiray baa laga qadanaya niman ba waxay dhh xadidku waa mawquuf bay yidhahdeen mawquuf ma oho inuu nabigu dhegaysanay hawshaana ogaa kadibna uu qiray baa ku cad iqraaruhu baa xujo ah nabigu inay qiso jirto tahay buu ka aamusay oo weliba rag la ammaanay iyo rag loo dhameeyey intuba nabigu intuu dhegaystay bui kuntu liabi zarcin kaabi zarcin kaxaqiiqatin haabita oo jirto dhacday marka iqraarka nabiga ayaa xadiidku kale marfuuc ku noqonaya ee inta ka marfuucda ah min qawlihi waa intan dambe kuntu laka laki kaabi zarcin lmi zarcin maxaan ka tegay islaantii uh, ku laabatayba war ooma hayo war ooma hayo ku laabatay war ooma hayo ha ha wuu jiraa saxiix ba ku jira lafdiga asagu baaba ma jaa fi nawmi rasuuli illah wuxuu baab wuxuu ku yimid nabi maxamed hurdadiisii iyo jiifkiisii xadaثana maxamed musanى abu musa albasri qala xadaثana cabdiraحman mahdi abu saciid alcambari qala xadaثana israaيil an israil abi yunus ibnu yunus cafwan عن أبي اسحاq السبيعي عن عبد الله بن يزيد المخزومي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى اه عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه makaanu jiifkiisnabi markuu tago iyo gogashuu ku seexanayo markuu tago wadaca kafahu lyumna gacanta midig buu wuxuu dhigi jiray taxta khadihi aymani dhabanka midig buu saari jiray dhabanka midig buu marka gacanta u barkin jiray wa qaala wuxuuna odhan jiray rabbi qinii allaw iga ilaali cadaabaka cadaabka yowma tabcau cibaadaka rabbi qinii cadaabak ilahu cadaabkaada iga ilaali iga badbaadi yowma maalin tabcau aad soo saari doonto cibaadaka addoommahaada xadaanaa maxamed muana abu muusa albasri ila waa munaasabo oo waad seexatay geeri baana u dhow marka waa inaad ducadaas kaga tagto weeye jiifkaada ilahay ku barido xadaanaa maamed muana abu musa albasri qala xadana bdiraman mahdi qaala xadana israa'iil ibnu yunis can abi isxaaq asabiici can abi cubayda ibn cabdillahi bni mascuud an cabdilaahi can cabdillahi bni mascuudin milahu xadidka hore xadid lamido ah ayuu noo tabiyey lakin hore wuxuu ahaa kii hore wuxuu ahaa eh, can ilbara ibnu caazib can inabiy buu ahaa hadda muxuu ka dhigay mila xadidka hore u wariyey wa qaala wuxuuna yidhi ku bedelay laakiin yowma tajmacu cibaadaka tii hore waxay ahayd ana nabiya kaana idaa akhada madjacahu wadaca kafaw intaa wuu soo sheegay maxaa fawaariqo udhaxaysa labada eh, lafdi waxaa udhaxaysa yowma eh, tajmacu cibaada tajmacu cibaada maalinkaad addoomahada kulminayso xadiidkan dambana waa saxiix waxaa lagu cileeyaa inqiaac oo abi cubayda ibn cabdillahi bn mascuud baa la yidhaahdaa lam yasmac min abiihi wa saxiix wey aabihi waxba kama maqal laakiin mutaakhiriintu waxay un ku dhageen abaa cubayda lam yasmac min abiihi bay ku dhageen laakiin ahlu اlxadiid almutaqadimiin nasaa-i daara iyo keyrkood iyo xufaadda waaweyn oo dhan yacquub ibn shaybat asaduusi kulligood waxay isku raaceen riwaayatu abi cubayda can abihi maca cadami samaacihi inay saxiixa tahay marka aabihii lam yasmac minhu laakiin axaadiista aabihii buu dabageli jiray oo ururin jiray wuxuuna ka urursaday can asxaabi cabdillahi bni mascuud wa can bacdi asaxaabati can ibni mascuud marka xadiidu waa saxiix can abiihi wain lam yasmac minhu cinda alxufaadi mutaqadimiin hawlaha way dabagaleen waxay dheh xadis munkarana ma laha wuxuuna wax ka qaatay ardadii waaweynada cabdullahi mascuud ama saxaabaa ama taabiciin ahaa si khaasana uu dabagaleen faxadiiuhu can abihi صaxiix hada mada mutaqadimiin mutaahiriinta warkooda iga daa hadda kuwar waxa laga yaaba intaan ku taauray ra'y mutaahiriin inaan riwaayad badan sunanka markaan marayno taqriiban aan inqiaac ku cilaynay asaga abu cubayda iyo walaalkii cabdiraxmaan ibni mascuudba labaduba xadiiuhumaa can abihima waa صaxiix maca anahumaa lam yasmaca minhu ayib ma tilmaamay ma baraujiyey in inqidac waligu calaynayni barak la fik almuhim mar hadduu sanadku sugnaaday ilaa abi cubayda idaa habata اlisnaadu ilaa abi cubayda waxaa ka dambeeya lagu cilaynmaya inqiaac sanadka horum iska soo fiiri keliya mar hadday hawsha abi cubayda soo gaadho ama cabdiraxmaan ay soo gaadho can abiihi lam yasmacdaas ictibaar mala cinda almuxadisiin اkibaar ama almutaahiriin fahm ciyaalu cala mutaqadimiin warkooda iska iska soo gaada xadaanaa maxamud bin haylan cabdmarwasi qaala ragga hadda hawshaa ku khaldamay ninkan kamida muaqiq ah wuxuu le isnaadu aciifun liiaihi isnaadu daciifun linqiaacihi faina abaa cubaydata lam yasmac min ibni mascuud taasi muran ma laha bacda cadami samac baa isku hayaa idan marka hada ibnu rajab isagu inta badan wuxuu isku dayaa hawlahaas mutaqadimin daba socdo fatxubaari marku marayo wuxuu yihi xadiidu abi cubayda wa cabdiraxmaan can abihima maca cadami samac waa sax cinda alxufaad waa runtii bal u ka warqaba ninka asaga marxaba sheekh yaktac lijtihaad waa masala ijtihaadiya laakiin haddii ragga fanigan looga dambeeyey ay hawsha isku raaceen waa min baab riwaayat iqa waa qubuuli khabar alcadli waa in la aqbalo leann ninkan wuxuu soo xogxaaday waa ka shahaada wuxuu ka marakacayaa ninkan xadiidkiisu inuu saxiix yahay fanigan ayagaa looga dambeeyey saan u aqbalin ninkan waa iqa inay yidhaahdeen qaaluu iqatun hebel waa daciif hebel waa kadaab hebel waa saaxiibu mxuu ahaay raafidi waan aqbalaa waan xujaysanaa nafsa shay waxay soo salxaadheen iyagoo fadhiga iska leh usuushina helay iyo dawaawiintii in labadan wiil aabbahood waxay ka wariyaan uu xadiid saxiixaya ma cadami samc marka waa min baab qabuuli khabari iqa marka ijtihaad hawshaasi kama furo ayb midda ayada masaladaasoo kale maala xadثna محموud بن غyلان بن اmrwزي قال xadثna cبدiرزاq بن محمد صنعاaني قال xadثna سفyاn الثwري عن cبدالملك بن cmayr عن ربيع بن xrاaشh عن xudayفةa قاaل kاna النبي صل سلم إdا أwى إilىa فراaشhihi nabgu wxuu markuu u dhelmado فraashkiisa gogasha markuu tago bmعna qاala ki اللهma bsmika amuut اللهuma allahy bsmika ay dikrii lsmika sheegid aan magacaada sheegay on cuskaday baan amuuta ku dhimanaya bmعna ku seexan wey لأna النوم وأخو الموت amuuta iyo anaama bay ka dhigan tahay waaxya kuna soo kici hadhow haddaan baraarugo waida istayqada nabigu markuu soo toosana qaala wuxuu l alxamdu lilah ilaahay baa mahadla aladii axyaana nooleeyey na kiciyey weeye ay baa loo jeeda lianna eh, nabigaa la weydiyo nabi maxamed ahlu jannuhu doonaan ahlu jannuhu doonaan markaasu nabi maya ahlu ma seexdaan mana gam-aan anawma wa akhu lmowt eh, urdadu waa geeri walaalkeed weeye geeri bay walaalayihiin haddaad seexan weydo in la daalo la yaqaana meeshan daal ma yaalo meeshan janaa la yihahdo hawsha hawl ma aha nashaad un sii qaadi alxamdu lilahi aladii axyaana bacdama amaatana intuuna dilay kadib wa ilayhi nushuur soo saariddu iyo noqoshaduna allay u ahaatay marjac iyo maalkuna waa isaga ee loo noqonhayo marka lassoo bixiyo xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaana mufadl ibnu fadaalata abu mucaawiyata alqaadi albasri can cuqayl ibni khaalid bn uraahu waa cuqayl weeye ibn khaalid ibn caqiil asagu waa musqr awowgiina waa mukbar cuqayl ibn khaalid ibn caqiil baa la yihahdaa zuhrun bu inta badan wax ka wariya o caan ku yahay fi kutub sita markaad marayso uraahu waxaan u malayn bui can الzuhriy inaan zuhri uu wax ka warinayo mufadl baa odhanaya uraahu can الzuhriy can curwata can caaishata ay adunhu wey adunhu riwaayadu inay tahay can الzuhriy can caaishata qaalat kana rasuul الlah rasulka l wuxuu idaa aawa markuu u dheelmado idaa awa markuu u dheelmado cafwan ilaa firaashihi firaashkiisa u dheelmado kula leylatan habeen kasta jamaca kafayhi labada gacmood buu iska ururin jiray saasuu iskugu qaban jiray markaasuu afuufi jiray intuu soo laabo fanafata fiihima wuu ku tufi jiray intuu yidhahdo ku afuufo yuu kadib qur-aanka akriyi jiray wa qara'a fiihima wuxuuna ku akri jiray gacmihii uu soo laabay labadii sacab qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi الnaas uma intaa kadib masaxa bihima wuxuu mari labada gacmood ama labada sacab ma staaaca wuxuu awoodo min jasadi jirhkiisaa yabda-u bihimaa jirhkiisa intuu ka gaadho o dhan buu marinaya meeshii gacantiisu ay gaadhaba yabda wuxuu ku bilaabaya bihimaa bilkafayn ra madaxu ka bilaabi iyo waja wejiguu ku bilaabaya iyo wamaa shayga aqbala soo jeedo min jasadii jirhkiisa kamid intan horaante laabta iyo wejiga ayuu kasii ka horeyn jiray yasnacu dalika arrinka nabig wuxuu samayn qur-aan akhriska iyo tufidda ah iyo ismarinta ah alaaa maraat saddex goor buu sidaa yeeli jiray xadiidka marka waxaa loo daliishadaa sunadu inay tahay waxaa loo daliishadaa sunadu inay tahay marka hore eed wax tufaysaba tuf baad ku bilaabaysa adoon hadlin baad leedahay odhanaysa bacdaha qiraada imanaysa waxayna wadaadaha qaarkood tilmaameen sida kasharafdiin aطayibi fi sharxi mishkad wuxuu tilmaamay uu ley waa khilaafan licaadati الsuxaraai wاlkahna asaxra asaxra walkahana waa waxay sameeyaan markay wax akriyaan kadib bay tufahayaan balaayadii iyo qur-aan jinnigii iyo qur-aan shaydankii bay tufahayaan iyagu wateen kadib markay cafwan akriyaan bay tufa baashoo sumaysan oo mariidkii wadatay kugu tufahaya nabigu laakin waa khilaafay dhaqankoodii oo ruuxa muslimku waa iska barakaysan yahay tuf bu odhanay kadib iqra mukhaalafatan licadad asaxra walkahana fanafata fiihima wa qara'a adu haddii riwaayadan la maro haddii waawljamci weeye tartiib ma keenaysa riwaayatin uma qaraa baa timid idan taasaa laga qaatay waxaa laga qaataa in jidkao dhan ba la marinayo qolyaha tabliqa waxay dhahaan cawrada la taaban maayo iyadoo la marin maayo markaad gacmaha marinayso gacmaha quraan baad ku akrida ka leexo xagga dambe iyo cawradaba ka leexay leeyihiin meelaha kale ayib lugahana la marin maayo lugaha waa meel lagu istaago on muxuu ahay bahdil weeye lugaha iyo cawrada ee qur-aanka oga baahan waa la marinaya jidkao dhan waxaad awoodo lugaha toolaab lugahaba lasla geli karaaye ayib jirkaad oo dhan xubno kamida weeye qur-aankuna tabaruk baa loogu talga waa lamani xubnuhuna barakay u baahan yihin ayib xadina mamed bishar bindar shekh ljamaca marxaba waa la israacin saddex hal mar baa israacin saddex suuradood israachaya nabigu sal slam idaa awa ilaa farash isagoo fadhiya inay akrin jiray baa badan riwaayaadku isagoo fadhiya haddii jiif lagu akriyo adoo taaganba dhib mala adoo taagan waad akriyi kartaa mar haddaad gogasha taagto ama seexo ama fadhi ama taagno wey mar haddaad gurigaada gasho waad akrin kartaa dhibba mala ah. ninkii wayse oga taga waa goori sheekh khaalid lakin waxaan ka hadlaynaa jamaca tabliq waxay leeyihin ixtiraaman lilqur'aan walikitaab illaahi cawrada iyo lugaha iyo meelaha lama taaban karayo buu leeyihi lakin ninkaas wayse ka waa baab kale wey marxaba sheekh korkaad ka mari hadaad gudaha marsan ayaa ku diidi xadaثna mحamed bشhاr بن br shيk جamاعaةi qال xadaثna cبدالرحمن المهدي أbو سعيد العنبري qال xadaثna سفyان الthوري عن سلم بن كhayl عن qرayb mولى رasuل الlah عن cabاsi أna rasul ه صل sلم naama nabigaa seexday xatىa nafka ilaa uu uriyey ilaa nabigu uriy nabigu ur lahaa wuu urin jiray wa kaana sal slam idaa naama nafaka nabigu hadduu seexdana waa urin jiray yani weliba neefta dadka afka ka neefsadeen khuruud midna waa giririg wey midna ruuxu neef yar inay ka baxayso oo neefsanayo neef xoog badan baa dareemaysa taasuu nabigu lahaa midan dhawaaqahe libaaxu soo raacee masasku dadku ku toogtaa taa iyadoo halis wey dadna inay jiifaan ba dareemi maysid oo marka ku jiifaan wax ka shanqar ah iyo wax neefa kasoo bixi ma dareemaysid nina guriga looga qaxaaya oo asagu qararaacisaan loo fadhigi karinba tan nabi maxamed neef bay ahayd si ruux cabudhsan oo kale marka qarso s neefsadoo kale u neefsan jiray ayib taas waa ta laga hadlayo ya dadka yaqaan hotel igama kareerin baa yidhi wala afka ma loo geliyaa ma lagu xidho ninkaasi waa in eh, waxaushis adag tahay ya ha ha kabay saari jireen runta kaba sanka loo laga carara meeshuu jiifo libaaxuna dadka kusoo raadsadaaba hmm. markaas eh, la weydiin inaysan cudurhayn bayna u badan tahay waa iska khilqi wey faataahu bilaal bilaal baa nabigu u yimid faaadanahu wuxuu ogeysiiyey bisalaad salaada ogeysiiyey inay gashay faqaama nabigu waa istaagay wasallaa waana tukan walam yatawada mana weyse qaanin lanna hurdadu culamadu waxay leeyihiin iyadoo naaqid ma aha lixaddi daatiha wayse wayse jebisa lixaddi daatiha ma aha laakiin waa madinat lxada madinat lxada wey waa shay laga malaysto wayse jebin yo markaad seexato neef baa kaa iman karta kaadi baa kaa iman karta cawradii baa taaban karta haddaanu aaminsana ina naaqid lilwudu uu yahay marka hurdadaad dheh isgelisay ayadu fii xaddi daataha wayse ma jebise laakiin wax wayse jebiyaa hurdada kusoo dhexbaxa xilad hurdaysan tahay inta badan waxaa haaliban badan in aan control lahaynoo wax iska soconayo saa darteed bay axaadiis ku yimaadeen alcaynana wikaa sahi faida naama faidaa naamat isnada indhuhu waa xadhigga ee xagga dambe bay xadhiggii ningac u yihiin indhuhu hadday seexdaan xadhigga waa furmaaya xadhigga hadduu furmo alaabtii doonaysa inay soo baxi ka socon kara alimaam abu ubeyd wa ka sheekeeyey alharowi qasim bn salam ka sheekeeyey abu ubeyd qasim bn salam afwan uu ka sheekeeyey yihi waag waxaan aaminsanaa inaysan hurdadu wayse jabinin baan aaminsanaa ninka u seexdaa nawma mumakinin maqcadatu min alardi ninka salmigu u fadhiista inay weyse ka jabay jabaynin baan aaminsanaa waagi hore oo ra'yiga shaafici ah maalin dambea wuxuu yihi masaajidka weynaa bagdad baan khudbadii socotaan isgara fadhinay ninkii baa gamcay isagoo salmigi ufadhiya oo murabac oo fadhi gobeed ufadhiya neef baa ka timid bu marka salaadii la aqimay la istaagay baa i bar orso weys weyse way kaa jabtay markaasuu yihi igama jabin markaas neefbaa kaa timid anaa ku arkahaye waa kula fadhiyan orso weys aday kaa timid bul igamin anigi ad barantahay kor dhaaf buul maalinka wixii ka dambeeyey waan ka noqday madhabka asagaa nin jiifo oo nin fadhiyo oo salmiga u fadhiista weyse kama jabto warkeeda waan joojiyey bu fataraajactu can qowli shaaficiy waxaana u arkaa ui inay weysadu ay jebinayso si kasta u seexata qaab ama salka dhulka dhig ama galgalo aday kuu talla waa naaqid lilwudu marka waxaan uga jeedaa madina wey wax laga malaysto waa mar hadday sidaa tahay suubanuhu ka duwanaa dadka kale nabigu hadduu sixdo qalbigiisu waa soo jeeday kontaroolka jirkiisuna diyaar buu ahaa marka madinadii meesha waa ka baxday madinadii meesha waa ka baxday idan saasuu dadka kaga duwanaa oo asagu wuxuu ahaa maxfuud maxruus ayuu ahaa idan falaa yanaamu qalbuhu inamaa tanaamu caynaahu wa fi اlxadiiثi qisat xadiidka qisa ku jirta dheer waa qisadii ibn cabaas inuu u yimid nabiga habeen la bariyey habaryartii maymuuna iyo nabigu uu la baryey kadib nabig markuu nistanba kacay uu la istaagay uu la tukaday oo gacanta bidix nabiga ka istaagay nabigu soo qabto wareejiyo midigta keenay salaadii dheerayd uu nabigu habeenka ka sheekey ibn cabaas uu ka sheekeeyey qisadaa wayd garanaysaan saxi ku jirtay caanka ahayd ayb xadana isxaaq bn usul kwsi qala xadana cafan muslim qala xadana xamaad bnu slma can haabit ibn aslam alburani can asmi malikin ana rasul sal slam kaana idaa awaa ilaa firaashihi nabi markuu u dhalmado gogashiiso gogasha tago qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilahi aladii acamana ilaahay naquudiya cashana siiyey iyo waxaan ku xidhka allah mahad iskale wasaqaana na waraabiyey wa kafaana nagu filaaday cadowgii nagaga filaaday hawl aana qaban karin nagaga filaaday na kaalmeeyey wa aawaana na dume hoyaad iyo hoyaad iyo gurina siiyey meelaad ku dheelmato iyo fa kan badanaa miman duul laa kaafiya lo wax ku filaada aan lahayn walaa mu'wiya wax dumo oo soo dhoweeyana aan lahayn axadaan wax ku filaado oo garab istaaga aan lahayn u gaalmeeya ama axad soo dhoweeyo guriga hoyaadgeeya aan lahayn badana lianna annicama laa tucrafu ilaa biadaadiha baa la nicmada ah didkeed baa lagu gartaa soo waxay yidhahdeen mxuu ahaa ciidan yar iyo calaf yar marku dhaafaan baa la tabaa ciidan yar baa la iyo calaf yarba markay ku dhaafaan ayaa la tabaa xoogo bishii boqol doolar baa nin walaalkaa kuu soo diri jiray ama qaraaba ama ahal ah wayna kugu yarayd bishoon toban gaari ba kaa dhamaan jirtay nin iska rafaadsan ba boqolkaa maalinka la goosto baad ogaan boqolka waay taraysa ma mise ma aha riti iska baabuur iska jug oo marna iska riixata marna kuu kaca baad wadan jirta asagii baa kaa fadhiistayba inaad lugayso shanta dhigatay timid baabuurka maalinkaan baad ogaan wuxuu ku tari jiray gaadiidkii marka yar iyo ciidanka yar iyo calafka yar iyo annicmatu marka laa tucrafu ila biadaadiha inta badan qiimaheeda laba dare nabigu martiibuu sheegahaya alxamdu lilahi aladi acamana wasaqana wakafana wawana waawana labadaa marka kafana wasaqana ah cafan kafana waawana ah buu nabigu daba dhigay fakan min man laa kaafiya lahu walaa mu'wiya waa didki didki wey xadaanaa waxaa soo ducaa nabigu markuu saxnay akri suurado quraan u akriyi jiray marka suurat zumar buu dhamayn jira nabig sal slam sajiduu dhamaynaya axzaab buu dhamaynaya isra buu nabigu dhamayn isagoo jiifo mararka qaarkood oo gogosha joogo inu saxeex doonahay wardi iyo muxuu ku seexanaya maxaa yeelay ruuxa noocaasa waxaa badanaya weerarkiisa jin jinka shayaain insi waljin dhan baa iskugu tagahaya suxaro iyo kahano iyo shaydaan o dhan baa doonaya inay dhibaan ninka wadaadkee magac bixiyo weyn weerarka ku soconaya min ashayaaiini waljini kaga soconaya waa ka daraya midka xerta ku soconaya waa inuu ku talagalo sidaa darteed shekhu islaam markuu dacwada waday mararka qaarkood intii sixir loo sameeyo culus bay xaalkiisu khatar degi jireen markaasuu ahalkiisi iyo waalahi culamaha dhi quraan la la qoraami jiray markaasuu roonaan jiray suxadadii uu fooda geliyey bataaciyiintii rufaaciyiintii duruqiyiintii uu fooda geliyey idan sixir baa lagula joogsanay ree masona waa suxara la fadhido wey marka isilaali dacwadan baan waday biduuna adkaar wa xishni socon mayso waa inaad xirsi xirato adkaar noom walmasa wasabax waa inaad hawsha ku tala gasho weerarku waa soconhaya mararka qaarkood sheekhu xanuunka ku adkaado aayaatu sakina lagu akriyu dhihi jiray qur-aanka lix ayadoo ayatu sakina loo yaqaano hala isaaro waraan ku shaqaysan jiray markaasuu u sheegay ayadaha igu celceliye markaasuu xunaan jiray yaskun wayajidu sakiinata walwaqaar waa kici jiray ayib niman waaweyn oo culamo ah ummadda diinkood difaaci jiray ba hadda waxaa la tuhunsan yahay dadka qaarkood ay sheeg ninka cabdullahi alqasimi la odhan jiray ninka imaam nin imaam u ahaa oo dacwa najdiya dacwa tawxiidi aad u difaacay kutub aada u qiimo badan ka qoray weliba mualafaadkiisa qaybo kamid ah ay culum yidhaahdeen waa mahruljanna lnklabed badala alqasimiyu mahr janna asiraac bayna waaniy wathaniya walislaam buu qoray kutub culus buu leeyahay oo wahaabiye rag rag yaro ay qori karaan waagi dambe ninka mulxid buu noqday diintiibu ka baxay mxuu ahaayey wuxuu tagey masr buu tegey markuu masr tegey bay nimanka suufiyada masr iyo asariyiinta iyo yusufa dajawi niman bay fooda isgeliyeen in la siray baa marka loo badanaya waagi dambena waale ahaan buu noqday diintiiba ka baxay mulxid buu noqday gaalim xumaan buu ku dhintay dilaan buu ku dhintay waxaa loogu maleeyey xanuuno uu dareemi jiray buu ka sheekeeyey madaxa ikulaada buu odhan jiray mararka qaarkood inaan iska qaylaan doonaya markay adduunka o dhan ba mara ciidhi igu noqonaya kul iyo lahan baa igu taagan cabsi baan dareem mararka qaarkood hawlaha hawlaha dadka la siro wey marka hawlaha anagi markaan ku firin ninkan in la galay baa noo soo baxday laakin adugu mulxid dhintay aduu ictibaariya marka adkaar adkaarta waa in lagu dadaalo salaadaha marka la tukada iyo dikriga nabigu uu sheegay oo dhan daawo weeya waa in lagu dadaalo oo la xifdiyo waa dhici karta ha <clears throat> marka hawshaas yaan la fududaysanin xadana asan alxuseyn maxamed aljaririy min shuyuuk tirmidiy faqat waa nin mastuur aal ah nin mastuur اlxaal ah weeye laakiin eh, xadiidku asaaniid kale leeyahay ninka asanid kale leeyahay marka uu saxiix ku noqonaya nimanna waxay marayaanba waa nin e, iqa ah bay marayaan lakin xaafidku asaga wuxuu maray inu mastuur yahay qala wuxu xadana sulayman ibn xarb alsdi xadaana xamaad ibnu salma can xumayd ibn abi xumayd aطawiil can bakr bn cabdillahi اlmuzani can cabdillahi bn rabax alansaari can abi qataada ana nabiy sal ly slam kaana idaa carasa nabigu markuu dego bileyl habeenimo tacriisku waa annuzuul fi safari fi akhir leyl waxaa o dhan ba guurnistam inaad furato waa habeenimo adoo safar niska horaa la socdaa habeenka niska dambena intii la daala la daataa niska dambe habeennimo haddii la furto waa annuzuulu fi aakhiri اleyli min fi safar idaa carasa markuu nis dambe furto habeenkii ee nabiga uu dego bileyli habeennimo idajac calaa shiqihi اlaymani dhanka midig buu nabigu u seexan jiray wa idaa carasa hadduu furto uu dego qubayla subxi subax hortii haddii sagaal saac iyo sideed sac meel u furto hade waa habeen badan baa dhiman u iska seexan jiray ln salaad u toosi karaa haddii lakin salaadii soo dhow la daato nasaba diraacahu dhudhunkiisu taagi jiray alyumna dhudhunku taagahaya intaa halkan jaqalka dhulka dhigo iyu ku seean saa u cuskanaya waa taqaanaan saa isu daadiso baad gacantaada saa utaaga sidii barkinkii ree reebaydhaba iyo reebakol waad garanaysa gacantana markaa xajinaysa gacantu waxay ku xajinaysaa shan iyo toban daqiiq toban daqi nus sac waa daali waa dhici ida waa toosaysaa suxulku nabigu dhiganaya buna ku seexan tijaabi halla arke saa u seexo ah, saas wey ah, lugana waa tisanaysaa waa intaa useexato hmm. saasaa loo jeedaa leanna waxaa weeye markaasi wax yar baa gacanta kuxajin kartaa jirkaad o dhan kabiya ku qaban waad dhacaysaa marka waxu raba in una toos waa xeelad iyo dadaal salaad ku dhaafin awey ah, waidaa carasa qubayla subxi subaxa hortiya nabigu hadduu furto oo degana nasaba diraacahu dhudhunkiisuu qotamin jiray wa wadaca ra'sahu calaa kafihi madaxana wuxuu saa jiray sacabka sacabkana lagu seexan oo barkan laga dhiga baabu maa jaaa fii cibaadati rasuuli ilah wuxuu baab wuxuu ku yimid nabxa cibaadadiisii qaybo ka mid a hawli hadda soo wadna waa cibaadadiisi hawlo kamid ay ahayde laakiin cibaadadiisa salaada iyo soonka iyo ku saabsanayd buu bilaabi doonaa hadda waliba salaada u badnaa xadaثna qtaybaة بن سacيid وbشhr بن mعاad qala xadaثna abu cawاnةa وضاx بن cabd لlah yshkuri can زiyاad بn ciلاaqة الكوفي can المغيرة بn شhucبة qaala صلىa rasuul الlah rasuulka ilaahay baa tukaday xatى اntafkat ilaa ay barartay qadamaahu labadiisa gomadood labada adin ay barareen ay barareen labada adin faqiila lahu waxaa lagu yihi nabi all lagu yidhi atatakalafu haada ma hawshanaad isku dhibi nabi allow istaaga iyo qiyaamuleylkan iyo salaadan miyaad isku dhibi wlxaal qad afar allahu laka maa taqadama min dambika wama taahar asagoo ilaahay ku dhaafay dembigaadi hore kii dambeeyeyba jawaabta muhiimka u fiirso qaala afalaa akunu cabdan shakuura ilahay hagay dhaafee anigu soo addoon muhanaqa noqon mahayo waa lagu dhaafee baraadli iska seexo iskaladadi ma ee hawshu haddii laguu dadaalay aduguna ixsaanay abaal la imo afalaa akunu cabdan addoon miaanaan ahaanaynin shakuuran lilaahi fii isaanihi liixsaanihi ayib anaga soo maray shukrigu inuu acamu yahay min min alxamdi min xayu atacaluq oo inaga soo maray falkan iyo cibaadadan waa shukri ah wa qaliilu min cibaadi shakuur ayib cibaadadan marka waa shukr iyo mahadnaq iyo alla abaalgudud wey bimacnaa ilahay wanaaguu kuu sameeyey addoonnimana ka muujiso wanaaggii laguu sameeyey addoonnimo ka muuji wa min alcubudiyati waa maa cibaadat اllahi subxaana wa tacaala saasaa loo jeeda xadana abu camaar xusein bn xurayf shaykhu ljamacati ila aba daawud mxuu aha mise ila bn maajah qaala xadaثna alfضل ibn musa الsinani abu cabdillahi اmarwazi can muxamed ibn cmr alcaamir اlmadani can abi slmة can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal kaana rasul la sal slam yusalii nabigu waa tukan jiray xataa tarima ilaa ay bararto bararto qadamaahu labadiisa adin labadiisa gomadood qaala faqiila lahu waxaa lagu yidhi atafcalu hada nabi allahuma sidanaad yeeli waad dhibaysaa waqad jaaaka adoo uu ku yimid min allahi kaaga yimid ina allaha qad afara laka ma taqadama midku ma taahar qaala wuxuu hi afalaa akunu cabda shakuura idan muslimiintu marka intaa nabigu waa fahmeen afalaa akunu maana noqon ahaanayni ama noqonaynin cabdan adoon shakuura lirabbihi ilaahay u mahadnaqo oo shukri badan weliba ma aha shaakir waa shakuur facuul wey waa garanaysaane aada u shukriya weliba dadaala idan axaadiidtii marka ay nabigu ulahayaan laisdhibin oo ruuxa wuxuu camalku kari karo ha wado waxay u taallaa ruuxa muslimka asagoo camalka badan uu dhibayo ama aan ka soo bixi karin ama intuu cibaadada marka hore badi badiyo haddana aan sii joogtayn inagu laakiin hawsha hawl u caadi ahayd culaysna aan ku hayn sidaa darteed bay jamaaca min ahli cilmi kala qaadaan slku markaa saxaabi iyo taabiciin iyo atbaacu taabicin ad aragto waxad arkaysa nabigu leeyahay arbaciina caaman kaana yusali wuduءa alcishaai bilfajri salaada weysadii cishaha yuu ku tukan jiray fajarka lagu leeyahay maalinkii wuxuu dhamayn jiray baa udhi saddex laba goor buu qur-aan ka jiray saddex baad maqlaysa mararka qaarkood dad dhamaynaya fi fi laylatin yawmiha ayagaana warinhaya cibaadada inaan lasku dhibin ruuxa inuu wax yar eh, ku gaabsado eh, eh, sawmu daawuud oo la ammaanahayo xufaadii warinhaya min asaxaaba wataabiciin wa atbaaci taabiciin baa sidaa yeelaya culama waxay leeyihiin nahyiga ku yimid hawsha iyada ah iyo falkan saxaabada iyo taabiciinta iskhilaafsan waxaa lagu jamciyaa nahyigu wuxuu khuseeyaa dadka hawshaa aan ka soo bixi karin ama aan wadi karin ama uu dhibayo ama ka gaasiraya waajibaad kale ninba hadduu cibaadada ku mashquulo waajibaad kal ka gaabsanaya dadka diinta in loo sheego in la halgamo cilmiga in la barto waalidkii berigiisii nafaqadii waalidkii iyo iyo xaasaskii waajibaad kale oo mutacayino ahaa buu ka gaasinaya laakiin ninka jamcin kara waajibaadka oo dhan hawshana sidaa ku wadi kara asagoo saaxibu nahyi maaha nahyigu ma khuseeyo marka nahyigu waa fii xaalatin idanka iyo cibaadada zaa'idkiian fara badanna waa fii xaalatin ukhraa marka biikhtilaafi alaxwaal bay ku xambaaraan qaaciduu ka dhigaa shaadigi fii muwaafaqaati qadiyada ayadaa wa qablahu ibnu taymiya jamaca min aslaf baa sidaa mara ayib marka ikhtilaaf alaxwaal weeye nabigu marka xaaladiisu xaalad ka duwan bay dad ka duwan bay ahayd xadana cuثmaan bn ciisa bn cuثmaan bn ciisa bn abdiرaحman الramli sheekh tirmidi faqad sheekhu tirmidi faqad qaala xadana cami adeerka yaxya bnu ciisa aramli can ilacma sulayman can abi salix dakwan can abi hurayrata qaala kaana rasul sal ly slam yaquumu nabigu waa istaagi jiray salaad yaquumu lileyl qiyaam leyl wey ama lisala yusalii isagoo tukanaya buu istaagi jiray ama liyusalii inuu tukado xataa tantafika qadamaah xataa tantafika ilaa ay bararto afuufanto qadamahu ladiisa adin yaquum waa istaag yusalii inuu tukanayo xataa tantafiq qadamaha fayuqaalu lahu waxa ya rasuul allah tafcalu hada waqad afara allahu laka ma taqadama min dambika wma taأhar qaala afalaa akuna cabda shakuura xadثna محamed بشhر بن dar شhيk الجamاعة qال xadna محamed بن جعفر غندر qال xadna شعب العجاج عن أbي اسحاq السبيعي عن الأسود بن يزيد qال سألت cاaئشhaةa radي الlahu taعaalى عana can salaati rasuuli الlah caaisha waxaan weydiiyey salaada nebi maxamed ee ku saabsaneed bilail ee filail habeenimada dhici jirtay gurigiisa markuu joogay iyo ayib dambe habeenki fa qaala waxay tidhi kaana yanaamu awala leyl habeenka horraantiisa qaybta horuu seexan jiray uma yaquumu waa toosi jiray oo salaatuleil buu istaagi jiray faidaa kaana min asaxari ay faidaa kaana asaxaru marka la gaaro hiraabti la gaaro oo waxay soo dhawaato awtara waa gunaanadi jiray saxarku waa hiraabta ayib ama markay soo dhawaato xilliga la suxuurto aw tala salaadii uu soo caawa oo dhan buu watrin jiray yani ragcad buu ku gabagaban jiray uma intaa kadib ataa firaashahu firaashkiisuu tegi jiray gogashiibu ku noqonaya u kasoo kacay fa idaa kaana lahu xaajatun hadduu dan leeyahay oo xaaskiisa wax oga baahdo alama biahlihi xaaskiisu u galmoon jiray alama ay qaruba bay la macnata asalkeedu alama ay qaruba biahlihi ilaa ahlihi bimacnaa waa kinaaya can iljimaac nabigu markuu tukado soo gogosha yimaado hadduu xaaskiisa wax oga baahdo u galmoon jiray haddii kale wuu iska seean jiray faida samica aadaana aadaanka markuu maqlo wasaba waa boodi jiray fain kaana junba hadduu janaabo qabo afaada almaaa biyuu isku shubi jiray calayhi afaada min almaai biya xaggoodu ku bitaacin jiray aleyhi alaa jasadi baa loo jeedaa korkiisu biyo kushub waa qabaysan jiray ujeedaa hooyadeen afaada waa biyaha laisku butaaciya si badan laiskugu shubo oo jirkooda gaadhaan wailaa hadduusan janaabo qabin ayib tawadaa wayse qaadan jiray wa kharaja ila salaa salaadana u bixi jiray ayib hadduu wayse qabo nabigu oo uu e, seexdo waa dhici jirta inuu haddana weysaysto ila weysada soo kama jabtee asagoo soo toosay weysanu aysan ka jabinna inuu weyse qaato tajdiidan lilwuduna waa samayn jiray sida hadda ka dhacdo o kale marka qaarkood marka nabigu saasuu awal buu seexo naftaa loo nasinaya waa waa xikma iyo waxaa weeye maslaxa e, aljamcu bayna maslaxat اljasad iyo iyo cibaadة الlahi subحaanaه وataعalى لan gaadid bay nafta kuu tahay nafta ka goyso waxba kuu qaadi mayso waa in loo tartiibiyo hayar seexatoo nasato idan adoo nasan oo fircoon baad soo kacaysaa haddana markaad muddo de lawada salaada oo saacado ay socoto xoogo yar nasasho kalo inaad yar isturto ah haddana salaadii adoo nashida usoo kacdo haddii laakiin saad usoo jeedo un haddana fajrka ad ku tukato adoo daalan oo hamaamsanaya qiraaada fajrkana ay ku dhibi tii tahajudkana umacaansanaya baad tukanaysaa imaamku hadduu salaada fajarka dheeray waad kala baxaysaanba maxaa yeele waad soo daashay salaad sunada kusoo daashay oo nafta kaa goysay fajarkii waajibka ahaa ee ka cuslaana waxaad leedahay maa lagaa dhameeyaba horey ma u socdo wardiga adoon dhamaysan intaad unsaa tirado baad sii ordi dhihi baa istuurti mararka qaarkood ragna inay nafta cajibaan o sii fadhiyaan baa laga yaaba marka nabig wuxuu rabaa in salaad walba uu galo asagoo nashiid ah salaaddii fajarna intuu yar seexday xataa haddaad yar jimicsato yaada gam-in be nashaad baad helaysaa laakiin sida haddaad ufadhido sida usoo jeedo waa yar adag tahay hawsha iyada xadana qtaybaة بن سacيidi qal عan malik بn أنس xا وxadana isحاaq بn muسى الأnsاrي qal xadana mع بن عيسى القزاز عan maliki عan مkrمة بن سlayman عan kuray mawlى <clears throat> بن cabاs عan iبn cabاsi أnahu أخbarه wuxuu u sheegay iبn cabaas baa u waramaya kuray أnahu bata inuu baryay cinda maymunata maymuuno agteeda inuu baryay wahiya khaalatu waana khaalatu ibn cabaas ibn cabaas habareertii weeye qaala wuxuu yidhi ibn cabaas fadajactu waxaan ku seexday fii cardi اlwisaada fii card caynka in la kor dhabaa afsaxa waana la godaa mararka qaarkood barkintii gudubkeedaan ku seexday yani halkanaan kaga seexday w barkinti marka markan sidaa u taallo ya halka halkaasu kaga seexday xaggaasuna lugihiisa usii jeeday ama dhankan u kaga seexday ayib cardigu sidaas wey balaceedi baa sidaan ah balacdu waa ka sidan waa dherarki wadajaca rasulula barkinta eh, balaceedii baan ku seexday gudubkeedii wadajaca rasul rasulka il wuxuu ku seexday fii tuuliha rasuulka ilahay dherarkeediiba ku seexday rasulka ilah halkan kaga seexda wy nabiguna sidan ugu soo seexday halkan u madaxa saaray ama dhankan kaga seexdeen marka ibn cabas ama halkan u madaxa kasoo saaray ama dhankaa halkan oo marka firaash meesha ku aadamay firashku itaalayna waxaa ku seexday nabiga iyo xaaskiisii oo ibn cabaas hooy ah riwaayat kale xadika waxay sheegeen in ay xaa'ido ahayd habeenka asaga ah maymuuna fanaama rasul rasulka ilah baa seexday xataa ida intasafa alleyl habeenkii markuu kala badhmay aw amase qablahu biqaliil ama habeen kale barhkii wax yar ka hor aw bacdahu biqaliil ama bacda muntasaf leyli biqaliil fastayqada waa baraarugay fadu waa zaa'idu istayqada weey macnuhu istayqada fadu inay zaa'ida tahay baa loo badan yahay liannahu waa jawaab idaa wey jawaab idaa bay ahay marka jawaab idaana fa lama geliyo Eh, bacd nusq marka waxaa ku yimid fa'laan baa ku timidba riwaayaadka qaarkoodna istayqadaa ku timid istayqada waa baraarugay rasul lahi waa kacay fa jacala wuxuu guda galay yamsaxu annawma hurdada inuu ka tirahayo can wajhi wajhi markuu nabigu soo kacay hurdadii hurdadiibu iska tirahaya ila waa sibtaa gacanta wajiga la mariya waa aragtee cajiskii iyo hurdada kugu dambeysay iyo baqaayaadkii baad gacanta marinaysa kadibna wixii soo hadhay waysadaasii baabi'inaysa uma qara'a wuxuu akriyay nabigu asagoon weli wayse qadanin alcashar alaayaati tobanka aayadood alkhawaatiima ee u dambeeya gebagabada ah min suurati ali ee gunaanada weeye waa jamcu khatam ama khatim waynu soo maray iyo waxaa loo kordhiya waa inaga soo lishbaac ina fi khalqi samawaat bay ka bilaaba tobanka aayadoo ali u dambeeya waylu liman qara'aha walam yatadabarha ayaduu nabigu ka dhihi jiray wey aayadahaasuu nabigu akriyo dhameeyey uma qaama wuxuu istaagay ilaa shanin sibraar shanigu waa sibirarka baaliyooday ee dhammaaday ee duugga ah mucallaqin la lalaadiyey oo biyo ku jiraan fatawada'a minha waa ka weyse qaatay sibraarki fa axsana alwuduu'a weysadii buu wanaajiyey uma qaama waa istaagay yusallii inuu tukanayo salaad buu nabigu marka galay qaala cabdullahi bn cabaas wuxuu yihi oo dee isaga hawsha inoo soo tabin faqumtu ilaa janbihi nabiga dhinaciisaan istaagay riwaayadeedi muslima dheerayd markuu nabigu uu kacay baan toosay buu i markaasaan fiiriyey hawshu markuu dhame hawshu nabigu intuu yeelo dhan baan yeelay sbaraarkii baan utagey waan ka weyse qaatay dayib sid u weyso sid kale markaasaan soo garab istaagay nabigu ibn cabas inuu jifu moodahay oo uu gamacsan yahay faqumtu ilaa janbihi fawadaca rasuul lah rasuulka janbiga waa bidix buu ka istaagay riwayada kala cadaysa dhanka bidix buu ka istaagay sunadu waa in midigta imaamka laga istaaga yahay fawadaca rasuul lah rasuulka ilaahay baa saaray yadahu gacantiisa alyumna midig calaa ra'si madaxaygii buu saaray gacanta midig buu igu soo qabtay madaxaygii buu saaray uma akada biuduni alyumna dhagtaydii midig buu qabtay bu fafatala markaasuu malmalay dhagti baa sida ardada loo malmalo yuu jajabiyey o midda koowaad waa edbin baa lay midda labaadna waxaa weeye hurdada lagaa kicinaya adoo iska lumaysan saa ku hayo haddii un adii lagu qabto lagu maroojiye hurdada waa kaa kacaysaa ayib uma akada biuduni dhagtu nabigu qabtay alyumna midig ila xaggiisay soo jirtaay ila dhagti midig baa nabiga soo jirtay tiibuu qabtay fafatlha markaasu nabigu malmalay aamaroojiyey fatligu waa in saa la yihahdo int la burburiyo dhegta loo qabto fasalla ragcatayn laba ragcadood buu tukaday nabigu nabiga tukanayay uma ragcatayn uma ragcatayn uma ragcatayn uma ragcatayn uma ragcatayn laba ragcadood haddana laba ragcadood haddana labo lix haddana labo sideed haddana eh, labo toban haddana labo labaiyo toban laba toban ragcad buu nabigu tukaday qaala macna wuxuu yihi sita maraatin waa lix m goor oo min laba ah de lix goor oo min laba ah labayo toban uma awtara waa watriyoo ragcad buu ku khatimay oo saddex toban bay noqotay uma rajaca nabigu waa jiibsado waa seexday uma jaahu jaa'ahu muadin baa u yimid oo bilaal ah faqaama waa istaagay fasallaa ragcatayni khafiifatayn laba ragcadood oo fudfud buu nabigu tukaday ma ragcataynkii witer ka dambayn jirayba mise waa ragcataynkii ragcatay alfajri ahaa muran baa lasku hayaa laakiin hadda tan waxaa loo badan yahay ee ragcataynkii fajarka ay yihiin ka horeeyey uma kharaja waa baxay fasalla subxa buu soo tukadaa nabigu xadiidkani marka waxaa loo daliishadaa in maxaarimtaada qaarkood ee xididkaada lala seexan karo sabiga mumayizka wax kala sooci kara ee wax kala garan haya in gurig iyo loo seexan kara seedigii mxuu ama ama adeerkii oo aayadii eedidii qaba ama habaryartii qaba ama muxuu ahaaye lala seexan karo ayib aysan dhib lahayn hawsha ayada ah waxaa kaloo lagalaga eh, qaatay in barkinta la wadaagi karo iyo goosh farajkaba la wadaagi karo waxaa kaloo laga qaatay fitnadii iyo fahmada iyo caqligii ilaahay geliya ibn cabaas isagoo da'daas wuxuu rabaa in nabiga habeenkaa wuxuu sameeyey uu ogaado oo cibaadadii markaas soo gudbay xaggan uu soo qaatay waxaa kaloo laga qaatay sunada ruuxii khilaafo sagiir ba allah ka dhig in la edbin karo sunada ruuxii khilaafo haba yaraaday ilma yar allah waa la edbin liyatarabaa inuu ku eh, barbaaro oo lagu layliyo eh, muwaafaqata sunna lagu layliyo dhegtaa marka lamalay waa la soo istaajiyey markaas haddana lasoo wari intii lagu qabta gacantan baa midigta la keenay markaasu haddana wax kadib bu ku noqday bidixdiisi ayib dib buu ubaxay marka hore dib buu ubaxay oo gadaal buu nabiga ka istaagay waa lasoo jiiday midigtaa lasoo istaajiyey tu dib oga noqday marka intii la wareejiyey midigta la geeyey buu dib ubaxo nabiga ka dambeeyey nabigu waa soo jiiday uu soo garab istaajiyey dib buu u noqday markuu nabigu salaada dhamaystay buu i bidix baan kaa soo wari midig baan keenay waad ogolaatay laakiin maxaa dib ugu baxday wuxuu nabi maxamed inaan la simo oon la looltamo oon garab istaago nabi alla xurmo ma aha buuri xurmo waxay keenaysa inaan kaa yar dambeeyo isku baab ma niini nabigu way u duceeyey wuu ammaanay lakin wuxuu yihi sunadu waxaa weye in imaamka lala simo markaad keligaa tahay ayib <clears throat> nin aad u caqli badan ba nabiga uduceey haddana abu abu quraybin waxaa kaloo laga qaatay in salaadaha la kala goyn karo salaatuleyka in matna matna laga dhigi karo nabiga isagoo is xidhiidhiyey oo sideed xidhiidh tukadana waa jirtaa lix xidhiidha isagoo tukada waa jirtaa toban xidhiidha waa jirtaa oon fadhi lahayn way socon way socon way socon ragcadda u dambaysa la atixiyaasanaya waa toban sideed isku bixisa bitashahudin waaxidin intaba waa jirtaa iyadoo kala goyskana u badnaa inuu nabigu kala goyo laba laba ka dhigo baa u badnayd mararka qaarkood afar afar bisu raacin jiray ayib intuu way banaan tahay tarawix weligeed laba labad iska ah mar la isxidhiiriyo oo lagu kala bixi afar isku bixisa ama sideed isku bixis hadii canada loo geliyo soomaalida dib dama kugu daba tukan maayaan masaaidkana kusoo noqon maayaan aday ku taalla <clears throat> laakiin way banaan tahay ninkii haddii dhalabo isku xidhan iyo dad la ogyahay inay raalli ka yihiin ay jirto waa in sunaa mar una dabaqo wuxuu nabigu sameeyey waa in mar un isku dayo fii cibaadatan ku sameeyey xadana abu kurayb bin maxamed ala sheikh اjamaca qala xadana wakiic ibn jarax can shucba can abi jamrata wasmu nasr ibn cimraan abi jamra nasr ibn cimraan baa la yahda nin iqo imaam ah ibn cabaasna uu jeclaa ninkaa kusoo maray xadiidkii ku saabsanaa manaasibta xajka kusaabsanaa intuu riyo ku riyooday waafaqday fatwada ibn cabaas oo uu dhihi jiray xoolahay naskood baan kusay ninkii wey abi jamra wayna soo maray fi cumda kuso maray ila tahay can ibni cabaasin qaala kana nabi sal l slam yusalii min alleyli alaaata casharata ragca habeenka wuxuu ka tukan jiray saddex iyo toban ragcadood waxaa loo jeeda salaadaha xidhiidha loo jeeda salaadaha xidhiidhe ee isku mar nabigu uu sii daayo baa saddex iyo tobanka u badnaa ama ko iyo toban laakiin habeenka wuxuu waa badnaayey mararka qaarkood ba nabig bacd almaqrib ilaa cishaa salaad tukan jiray marka maqribka tukado uu wardiyo uu istaagi jiray ila ila alcishaa buu wadi jiray marki xudayfa uu ku yimid cishaha dabadii wuu sunaysan jiray maqribku sunadiisii waa salaado badan salaado badan wey marka laakiin waxaa loo jeedaa salaad mar israacda saddex tobankaasa u badnaa ayb midda maqribkana salaatuleyl baan odhan jirnay waa ki yidhi eh, xudayfe iyo anas bay salaatuleyl ku magacaabeen midda maqribka iyo ishaa udhexaysa salaatuleyl dhihi jireen ayib inagu salatul qaybta ma unaqan labadu waa la yidhahdaa eh, taa waxay samayn jireen saxaabadu qiraaday dheerayn jireen laba ragcadood ama saddex ama afar bay ka dhigahayeen ama shan ama lix meelaha laakiin qur-aan dheer bay ku akriyi jireen xadana qutaybatu bnu saciid xadana abu cawaana wadax bn abdillahi yashkuri can qataada can zuraarata bni awfa can sacd bni hishaam an caaisha hishaam ibnu camir baa dhalay ninkan taabiciga aabihii hishaam ibnu camir alansaari waxaa lagu dilay uxud buu ku shiiday isaguna wuxuu ku shiiday hindiya wiilka sacadana hindiya ku shiiday guryu kulahaa maka iyo madiina kulahaa intuu iibsaday iyo wuxuu damcay inuu markaasi sidiisuba cibaado un ku jiro oo khalaaweeyo oo soomo oo uusan guursanin oo gebigiisaba adduunka iska fududeeyo saxaaba marka naqdido aabbahaas ay saxaabadu sina yeelaan nabigu saas yeel saas yeel hawsha baa loo diiday inuu suufiyoobo duurgalaa loo diiday markii loo diiday buu i qaabkan u cibaadaysaa salaatulika hawlahaas caaisha u taqaane utago orad utagoo weydii baa layihi salaadii nabi maxamed eenku uu tukan jiray qaabkeeda baan rabaa warkeed soo gaabiyo waxaa li aclamu nnaasi bidalika waa caaisha u tag saasuu caaisha ugu yimi marka xadiidka dheer ee laga wariyay caaisha kusab salaatu leil inta badan isoo kudul wareegaa su-aal khaas uu hooyadan u weydiiyey baa laga faa'iiday markii usoo galay wuxuu i magacaabay tiri wuxuu ihi sacad ibni hishaam markaasuu hishaam ibnu caamir kaasoo nacam kaas raimah llahu taala aabihii bay garatay oo kushiida uud dadka aad ba utaqaana caaisha anina sal sl aabaheed baa nasaabo ah oo carab oo dhan u abtirin jiray nin walba hooyadii ayadii sheegi jiray iyo nin walba meeshuu ku dhashay iyo wuxuu yahay o dhan abubakar baa noocaas ah ayib an nab xasan markuu damcay nabigu markuu quraysh ay soo gabayda kii u yeedha yidhi cbdullahi wa bal gabay gabay abdullahi wax dhan dhegeysta markaasuu yii waad fiican tahay laakiin hawl sidan ka yar culus baa rabnaa adaoyada kacab ibn maalik baa loo yeehay waa bad kasii daanku dhegeysta markaasuu kacabna gabiyey oo nabiga difaacay qurayshna weeraray nabig uu ad fiicanta axsanta laakiin iima aha weli xasanoo maqan baa loo yeehay xasan baa loo yeehay markasu nabi maxamed oo quraysh anaa meel saari igu faatixe carabku soo carabka ma aragtaab waan ku jecjeeci sidii bilaawe waan u jarjarhaya nabig uu intaadan bilaaweynin nimanku waa ahlo waan wada dhalanay oo nasab baa ii gale oo meel walbaba xiid baa iigu jire abubakr u tago ha ku kala baro si aad wax u kala socdo adoo quraysh weerinayo inaad ixaabisaan ka baqi abubakr utag abubakr buu utagay abubakr baa aftirka qureysheed iyo nabigu inta qoysa wax u galo iyo xididiis oo dhan u sheegay loo sharxay markaa isagoo macluumahayu markaa gabiyey ka nabigu u duceeyey ayib shaacir rasul la waagada ma noqde kala baxay xilligiisa nin la awooda ma noolay xilliga xasaan u noolaa nin carbeed oo gabya oo la awooda ma jirin isaga meel buu saaray uu ka kulligood an sal slam kaana ida lam yusali bاleyli manacahu min dalika الnawm caaisha waxay ku tii nabigu idaa kaana idaa lam yusali biاleyl nabigu hadduusa habeenkii tukanin oo habeenkii salaatuleilku tukan jiray ee labiyo saddex iyo tobanka iyo koo iyo tobanka uu tukan waayo oo famanacahu min dalika الnawm bayay kuu noqonaysaa manacahu u diido maxaa nabigu u diido tukan waayo waa la isweydiin karaa mal maanic limaada lam yusali ma salaadii asagoo awoodu iska daayay maya manacahu min dalika الnawm hurda ay u diid hurdaa kula tegi karta bani aadam baa tahay adoo ku talagelinba hurdo kula tegaysaa aw amase halabatu ay ka qaalib noqotaa caynaha indhihiisi indhihiisi ay ka qaalib noqdaan sallaa waa isku mid weeye shaku raawi halabatu caynaahu iyo manacahu min dalika n waa shaku raawi isku mid weeye ayib <clears throat> nimana waay leen waa kala duwan yihiinoo ragga shuraaxda ninkan bayjurba wuxuu leeyahay asagoo tukaday oo salaada qayb ka tukaday yaaba hud gamaanyo iyo lulmad la tukan waay mararka qaarkood idan saddex baad kusoo gaabsan ama afar ama lix kadib intii wardiga dhinaa xisbiga dhinaa maalinkiiba nabigu dhabal ka dhigi jiray salla wuu tukan min anahaari maalinka xaggiisa intay casharata ragca labiiyo toban ragcadood buu tukan jiray isagu u bedelaya laba ragcadood hadduu ka toga ama salaadoo dhama ay dhaafto yuu labiiyo toban u bedeli jiray ziyaado ku dari jiray maalinkii labiyo toban buu ka dhigi jiray <clears throat> marka waa sunna wey haddii wardigaadi iyo salaadii aad lahayd iyo xisbigii kuu qondaysnaa oo habeenkaas maac kuu diido ama marti ay kuu diiddo ama xanuun iyo dad usoo jeeda iyo hawl kuu diiddo maalinka inaad la timaado ayib waxay culimadu ka niqaashaan witerkii malala imanaya witerkii malala imanaya isagoo ila witer habeen baa lagu ogaay laa witer fi nahaar <clears throat> witerkii baa kaa tegay nima waxay dhaheen witer lala iman maayo maalinkii salaad dhaban ma la iman salaad lamaana oo shafci a ah la iman xadiidkan daliishadaan intay cashrata ragcata min asala faqad saddex iy toban lama dhihin baa la nimanna waxay daliishan xadiidkii ku yimid sunanka ee ahaa ninkii xisbigiisa ka seexda ama witirkiisii ka seexda waagu markuu bariyo ee maalinkii la gaadho hala yimaado ma can xisbihi aw can witrihi witrkii ma nabigu sheegay marka witrkii macal koo tobankii baad la iman ama sagaalkii ama toddobadii kolba saa utukan jirtay baad la iman ood soo qadayd nimanna halkaasi ku dhegan yihi nimanna waa l adidkaasi xujo ma aho can witrihi waxaa loo jeeda salaadda inteedii kalea loo jeedaa fara badnayd mucdamka baa loo jeedaa laakiin ragcaddii mutaxnayd ee gunaanadka ahayd waa laga tegi siduu subanu oga tegay bay leeyihin xadiidkan baa caddaynay adu dagaalkaas waa ka jira masalada min xayu اfiqhi lakin waxayna khusaysaa nabigu dhaqankiisii xadaثna mحamed بن عlا shayk اjamacati abu quraybi qala xadaثna abu usamata xamad بn usama can hishaam yani bn xasaan can mحamed bn sin abu bakr can abi hurayraةa radي الlahu taعalى canhu can الnabiyi qaal إida qaama axadukum min الleyl midkiin hadduu habeenkii tooso falyaftatix ha ku bilowdo oo ha ku furfurto salaatahu salaadiisa biragcatayni khafiifatayn dhaqankaasuu nabigu lahaa sidiisuba ayib salaadaha ayagu salaatu sunnaha ah ragcadda ragcadaha horaa la fududeeyaa kuwa dambana waa la fududeeyaa dhexdana waa la ballaadhiyaa waa salaadaha sunada awey salaadaha sunaha dhexda ayaa waxaa laga dhigaya wax ballaadhan oo dheer salaad dheer oo musiibo ah baa la sii daynaya qur-aan badan baa la gelinaya qira'a dheer bilowga laakiin furfurasho wey waa muqadimaad arar wey waa xoogo waa la gaabinhaya gadaasha dambena nabigu waa gaabin jiray maadaama uu soo daalay oo qur-aankii badankii uu soo dhaqaaqay waa la horin hadalku waa in muqadimo kooban iyo khaatimo kooban loo sameeyo iyo muxuu ahaay hawl ballaadhan qaabkaasaana loo hadlaa sidiisuba hadalku arar iyo duluc iyo gunaanad wey sidiisuba soo sidaa ma ah muqadimo yar oo arar ah iyo duluc hadalka oo meeshu ka ballaadhan yahay ah oo farqihiisa lasii dayn iyo gabagabo ama gunaad khaatima loo sameeya hawshu waa sida ama salaadaha iyagu faradka ah nabigu wuxuu dhaq u lahaa ta u horaysaa u dheer ragcadaha koobaad baa la dheeraynaya si uu usoo gaaro ruuxii soo weysanayey ruuxii suxuurta ku yar daahay ruuxii weysadu ka daahday ruuxii meel fuu ka imanayay tahoruu nabigu dheerayn jiray ta dambana uu gaabin jiray dhaqanka saasuu nabigu lahaa sal slam marka waxaa kala duwan faradkii iyo sunankii xadana qutaybatu bnu saciidin qaala cafan can malik bni anasin xaa xa u taxwiil isnaad waxadana isxaaq ibn muusa isxaq ibn musa alansaari qaala xadaanaa maca bn ciisa alqazaaz xadaanaa malik can cabdillahi bn abi bakr can abihi abihi abu bakr bn moxamed bn xazm ibn camr bn xazm weeye abu bakr tada waa khalad tada waa khalad ala iska soxo ana cabdullahi bn qays bn makramata ahbarahu can zayd bn khaalid aljuhani anahu qaala wuxuu larmuqana waxaan u kuurgalahayaa walle waaan lamid tahay aw la uraaqibanna way la macno tahay laarmuqana waxaan fiirin oon dhugan oo u kuurgalahayaa salaata rasul salaata nabiy salaada nabi maxamed ee fileil buu ujeedaa ee sunada ah baan idhi buui haddaan ahay zayd bin khaalid aljuhani fatawasatu waxaan barkaday catabatahu kadinkiisii baan seexday bu catabadu waa kadinka guriga meesha laga soo galo alwaaxa yar iyo inta yaro kor loo qadaa cataba la yidhahdaa saan daad usoo gelin iyo biyo usoo gelin catabada waa kadinka waxa la yihahdo halkaasaan madaxa saarayba aw amase waxaan saaray fatawasadtu fustaatahu teendhadiisii ay catabata fusadi baa loo jeedaa fatawasadtu catabatahu ay catabata baytihi aw daarihi aw fatawasadtu catabata fustaatihi fustaadku waa teendhada iyo khaymada la dhistay marka safarka la yahay habeenka la galo tan dambaana xoog badan oo nabiguna musaafir ah xilliga ayada baa yaa loo badan yahay maxaa jira guriga nabi maxamed oo xaaskisa ay kula jiraan adoo nin weyn oo de ajnabi ah oo xataa weliba maxram maxaarimta ka tirsan baan ahayn inaad soo aada meeshaas harto waa hawl halise eh. xilli safar la ahaa oo nabigu teendha ku jiray ayuu teendhada horteeda seexday suusaada nabigu u ogaado fasallaa rasu rasuulka ilaahi baa tukaday ragcatayni khafiifatayn laba ragcadood fudfudud buu nabigu ku bilaabay uma sallaa wuxuu tukaday ragcatayni tawiilatayn laba ragcadood dhaadheer dawiilatayni dawiilatayn saxabigu wuxuu leey aad iyo aad u dheer ragcada dhaadheer wey laba aad u dheer uma sallaa wuxuu hadduu hadda hoorinayaa marka <clears throat> uma sallaa ragcatayni buu tuka wahumaa ayaguna duuna alatayni qablahuma labadii ka horreysay bay ka ergaaban yihiin way ka sokeeyeen laakiin waa dheer yihiin tii hore marka loo u horreysay loo firi way ka dheer yihiin laakiin tii dambe dhexda ahayd yaa musiibo ahayd uma sallaa racatayn wahumaa duuna alatayni labadii bay ka sokeeyeen qablahuma ka horreeyey uma sallaa racatayn haddana laba kale wahumaa duuna alatayni qablahuma labadii ka horrey ba iy kasii sokeeyaan kana gaaban yihiin uma sallaa racatayni waa sii horinaya nabig waa sii degaandegahaya uma sallaa racatayn wahumaa duuna alatayni qablahuma tartiibka iyo nasaqaas iyo nidaamka quruxsan baa loo tukadaa nin ah, horaana baashi mxuu ahay dheeraynaya dhexdana ka gaabinaya haddana kicinhayo dheeraynaya haddana ho gaabinaya haddana kicinhayo waxa iska dhac ka deg wey baashi waa inay nidaam ku socoto oo hawsha la habeeyo wey uma sallaa wuxuu tukaday ragcatayni buu tukaday nabigu wahumaa duuna latayni qablahuma uma awtara markaasuu gunaanaday ay khatama biragcatin baa loo jeedaa waaxida fadalika halaau cashara ragca waa saddex iyo toban ragcadood wade wuxuu in loo sheegay maa maca witriga xadaثna isxaaq بn muسى الأnsarي qala xadaثna mع بن عيسى الqزاd qala xadaثna malik بن أنس عan سacيid بn abi سacيid الmqbri abu saciidku kaysaan ba magaciisa la yihahda waa soo maray can abi slm cbdiرحman بn cوف الزهري أnahu أخbarahu أnahu sأل caaشhaةa kayfa kana salaة rasuuli الlah fي ramaضaan salaada nabi maxamed bisha ramadaan sidee bay ahayd baa la weydiiyey qaabkii u tukan jiray faqaala waxay tihi ma kaana rasuul الlah rasuulka ilahi ma ahayn liyaziida mid ka kordhiya fii ramadaana ramadaan dhexdii walaa fii hayrii bilaan ramadaan ahaynba calaa ixdaa cashara ragcatan saddex-iyo toban ragcadood haddii lagu dara labadii ka dambeysay watriga nabigu uu furfuri jirayna saddex-iyo toban bay isku noqonayaan marka saddex-iyo toban ma dhaafin jirin koo iyo tobanna waa u badnaa yusalli arbacan see u tukan jirta ko iyo tobankaasi dhegeysa hadda yusalli arbacan afar xidhiidu tukanaya nabigu laa tasal isweydiinin bay tiri can xusnihina wa afarta ragcadood wanaagooda sida arkaanta loo dhamaystiri iyo طmaaniinada iyo dherarkooda xagga qiraaada hay weydini iska badaa wey hawshaas wax lahuba weeye afar baa baxday wuu salaamo naqsan uma yusalli arbaca afar kaluu tukanhayaa laa tasأal can xusnihina min xayu itmaam eh, mxuu ahay alarkaan iyo wa tuulihina tuuli qiraaati iyo sujuudi rukuucda lamidka ahaa hadday qiraad u dheeraato waa in rugniga kuxigan u dheeraado u ku dhawaado ayib salaad ruku qiraaa dheer oo gaaban salaadaha taraxun ku aragnay lala yaabo wey imaamku wuxuu taagnaanhayaa maqruusanka ku gelin markaasaa dhabarka ka xagaldaaci saasaa u leedahay rukuuci durbo waa soo majireba saddex ra subxana allah inti soo boodahaya sababku waxaa wey ad dheeraysay rukuucda inay ku dhawaato wey waa waxa keenayay muslimiintu intay bacd alcisha taraawix galaan inay ka baxaan cinda suxuur ka baxaan saxaabada waxay dheheen waxaan ka bixi jiray salaada taraawiixda waxaan ka bixi jiray cinda الsuxuur xataa nakhaaf an yafuutana alfalaaxu walfalaaxu wasuxuur maxaa keenaya haddii koob iyo toban ragcadood la tukado oo maqraday intii la akrinaya la rukuucsanaado goorman ka bixi lahayd oo sujuuduna ay ku dhawaato oo juluuskii bayna sajdayn uu ku dhawaado oo tii labaad ay ku dhawaato atixiyaadkuna uu maqra ku dhawaado isaguna hadda waaa laga bilaab somaa sagaal sac meelaha wa ku dhawaa toban sac hawshana waxaa weeye qur-aankana waa la dheerayn rukuucdii iyo sujuuddii iyo ictidaalkii iyo juluuskii iyo wixi dhan waa gubgub wey sida qoley biyo cabays sa haddaan la yidhi duqida lakala baxaynin hadday sidaa tahay qaraada hala gaabi salaadda isku miisaanaatay qaraada yareeya rukuucdana u dhaweeya laakiin qur-aan iska isagu dheer qur-aan masala loo jeedo salaaduna axkaam ahulay leedahay idan hawshaasi waa in lasla wado wey waa in lasla wado qur-aanku hala dheeray salaadu arkaanta kale ha ku dhawaato qiyaamku iyo qaraada waa rugni wada socdaa salaaduna inu ku dhawaato kale sababku waa sunadu waa sida haddaan la yeelayna wax dhan lasla gaabiyo waxo dhan baa lasla gaabiyo haddii la qur-aanka baan dhammaanaynin oo de juz juz baan hawsha wadnaayo hawlaha isdaba marhayana jujuska laftigiisa ay dhaheen wadaada waa bidco yidhahdeen maalik baa waa bidco in juzu lagu soo urursado oo in la tawto waa min bidaci naas buu maalikiye qabaan in badan oo kamid a maxaa maxaa sunna ah oo banaan habeen habeen lugtaba furaba laba juz candhada noo geli habeenna xisibba iskaga tuko xisib habeenna laba maqraba kusoo gaaga hawsha dhanba haddaad doonto sida wadaadka suufiga waa nagu tujiyay salaad taraawix labaatan iyo ko walail bu nagu tujiyey mise suurad kale ahayd wlakubata dhexdeeda ahayd suurad labaatan iyo ko aayadood walail ahayd baan umalaynaya mise labaatan iyo saddex bay ahayd mudduxaa miya labaatan iyo ko bismi llahi walleyli idaa yaksha allahu akbar ragcaddii labaad faatix ma ku dhameey wanahaar idaa tajallaa qab wey ragcaddii saddexaad markuu faatixo dhameeyo wamaa khalaqa dakara walunha allahu akbar waa lagu kala baxay waxaa weeye ya marka waxaa weeye hawsha hawl adag weeye salaadihii saas qaabka ah, ahlisu miisaan hawsha un la goosanhayo juska iyo labada juska iyo saddexda iyo dareen baabaa la gelay anu waa bilcon lakin culama qabto kulley ayib xadaanaa xaggeen marahaya hadda ma kaana rasul la sal slm liyaziida mid kordhiya fii ramadaan ramadaan gudihii walaa fii hayrihi xilli aan ramadaan ahaynba calaa ixdaa casharata ragca yusalii arbacan laa tas'al can xusnihina wa tuulihina uma yusalii arbacan laa tasal can xusnihina wa tuulihina uma yusalii alaaan sad afar iyo afar sideed wey saddex ku dhufo ko iyo toban saddexan marka witer ah saddexan daba socto buu nabigu ka dhigi jiray witer ahaan buu utukan jiray marka inta badan wuxuu samayn jiray nabig sal slam wuu israacin jiray intuu israaciyuu atxifka u dambeeya fadhiisan jiray saddex isku bixisa oo hal ixtiyaad leh ama laba ragcadood oo gooni ah iyo hal watir oo gooni ah ragcad mutaxan oo keligeed ah iyo laba ragcadood oo socda saddex bay noqon jireen marka intaasaa witer ah nimana waxay leeyiin hataa ragcaddaa dambe afarta hore la socotaaye witerku waa ta keliya u dambaysa saasaana loo badan yahay witerku waa ragcadda keligeed ah hadday markaasi israacaan oo shan isku dheganoo witr ay mutaxan yihiinna shantaa witr noqonaya leanna ayadaa tira isdheera hadday saddex isku dhegan yihiinna witr bay noqonayaan haddii laakiin laba kala go-an iyo ragcad goonia ragcaddan goonida unbaa witr meeshay raacda witrku noqonaya qaala caaisha waxay tihi qultu ya rasuul allah atanaamu qabla an tuutira ma waxaad seexan nabi allow intaadan witrinin baad seexanaysaa ilan saddex buu tukaday faqaalad ya caaisha ina caynaya indhahaygo laa tanaamaana way socdaan walaa yanaamu qalbii nabigu ooma bixin hawshii ahayd waan watriyey iyo ma watrin iyo nabigu u sal slam indhahaygu maa seexda qalbiga uma seexdo sida dhabta ana waxaa weeye saddexdaa danbaa waterka ah saddexdaa danbaa waterka ah ayadoo ragcad gooni u go-an bay raadinaysa waxaana marka muuqata nabig israacyahaade hadduu gooni u gooyo ma dhahdeen caaisho nabi allow atanaamu qabla an tutira waxaa muuqata saddexda nabigu israaciyey oo u dambeysay ahal atixiyaan xadaثna isxaaq ibn musa alansari qaala xadaثana mac bn ciisa اqazaaz qaala xadaثana malik bn anas xadiikuna muwaiisu ku jira saddex boqol toban iyo afar baynu ku marray an an ibn shaab zuhri an curwata an caaisha ana rasul sal slam kaana yusalii min aleyli ixdaa caشharata ragca ko iyo toban buu tukan jiray ragcadood yutiru wuxuu witrin jiray minha min ixdaa cashara ko iyo tobanka wuxuu witr ka dhigi jiray biwaaxida hal mid buu witrin jiray toban xidhiidha ayib ama sideed sideed xidhiidha ama afar afar ha noqoto ama xidhiidha iyo laba socota iyo hal gooni u taagan fa idaa faraqa minha ragcadda u dambaysa witrka markuu dhameeyo idajaca wuxuu u seexan jiray calaa shiqi اaymani dhankiisa midig buu u seexan jiray xadiidkan iyo marka kii horeba waxay ku saabsan yihiin nabigu sal slam ramadaan iyo keyrkiiba ko iyo toban ma dhaafi jirin isagoo saddex iyo toban tukada waynu soo maray ramadaan iyo keyrkiiba tukanaya intaa marku ay banaan yihiin wadaadaha marka badankood qolyahan salafiyiinta sheegta ama wahaabiyada hadda baryahan dama lagu tuura ee si kala baxay ururaha badan noqday adugu waxay u badan yihiin koo iyo toban inaan la dhaafin bay u badan yihiin taraawiixda in koo iyo toban besa lagu qeydana oo waxa inta ahayn lama tukan kara ama waa bidco la yidhahdana daliil badan ma laha ayib inay koo iyo tobanku ama saddex iyo tobanku fadli badan tahay dhaqankii nabigana waafaqsan tahay axaadiisuna ay taageerayso muran ma laha laakiin salafku waxay ku ijmaaceen in la badin karo ay tahay labaatan iyo saddex labaatan iyo kow soddon iyo toddoba soddon iyo sagaal afartan konton intii doon la wadi karo inta dadka ay awoodaan in la badin karo ayib sadaq alimaam tirmidi fi jaamici markuu soo guurinaya madaahib الnaasi wa madaahib اfuqaai min aلصaxaabati wataabiciina ilaa aakhirihim taraawixa qaabkay u tukan jireen madhabkan wahaabiyada maba sheeginba madhabkii wahaabiyada maba sheegin bu ka tagayba madaahib kalan buu sheegay labaatan iyo saddex iyo soddon iyo toddoba iyo soddon iyo sagaal iyo afartan iyo halkaasu kasii daayey ibn cabdilbar fii tamhiidi wasidkaari markuu marahaya nafsa shay asaguna madaahibta culummada iyo saxaabada iyo taabiciinto dhan buu keenay kan wahaabiyadana waa sheegay abu jacfar aطaxaawi ibnu mundir nin walbo caalima intoo dhanba waa sheegaa idan waxay ku ijmaaceen culama muslimiintu kullu cadadin inuu bannaan yahay hadday noqoto keedaa fadli badan he kii nabigu ku gaabsaday aan ku gaabsanno taa macna marka waxaa wey mid labaatan iyo saddex iyo labaatan iyo kow tukana waan la tukan karaa mid kow iyo tobnaan waan la tukanaynaa mid bidcaana ma ay jirto warkaa waa ina ismaana ila tahay hawsha marka aan la ordayn haddaynu wahaabiyana bidcada ah hala joojiye baabkan isaga ah xadana ibn abi cumar alcadani qaala xadana mع bn ciisa alqazaaz can maliki can mishaab الzuhri naxwه xadidka hadda inu soo maro kale mid ku dhow xa waxadana qutaybatu ibnu saciid can malik can mishaab الzuhri naxwه ya tahajudku isna waa fiican yahay maxaa jira dareen baa ka jira labadaba way banaan yihin tukada waxba idin dhaafi labadaba isku dara waa tukada ayib leanna wax badan oon ku diidna ma hayno selafku waa isku khilafan dagaal badan baa ka taagan laakiin wax hadda aan ku taxriiminna ma hayno laakiin jamaca min asalaf sufyaan thawri ka mid yahay oo diiday tacqiibka oo yidhi waa karaahiya ama waa bidcayda waa jira oo waxay leeyihiin taraawiixda ha lagu gaabsado ama tahajudka ninka tarawix soo tukaday hadhow markuu soo kaco salaadiis kale khayrkiisa kale iyo qur-aankiisi iyo matnaa matnaa iska tukada laakiin dadka tarawixi soo tukaday laftirkoodii qudhigoodii haddana jamaaca haaniya tusamaa atahajud inay haddana meesha ku tukadaan ma banaan ay jamaca masaajid ku tageen marka iqaamatu jamaacatayn fii masjidin waaxidin jamacatu taraawiixi wa jamaaca eh, tahajud way diidan yihiin nimana waxa way banaan tahay waa khayr iyo soo jeed wey habeenkaas waa in guntiga nal iskaga dhigo tobankaa dambe wixii salada la gelin kara la geliyo ritagaa wixii la saari kara la saaray taagan yihi maxayna ku dhegeen asalaatu khayru mawduucin faman shaaa istaqalla waman shaaa falyastakbir waxa la soo dejiyay salaad baa u khayr badane ninkii doona ha yaraysto ninkii doona he ha badsado iyo salafka hawsha u furayd hawlo badan bay ku dhegan yihiin waxaa quruxsan baad moodaa jamaaco labaad masaajidka lagu tukado taajud ah mid hore oo koobaadna ha lagu tugo taraawiixa laakiin dadkii taraaxi soo tukaday jamaacalabada tahajud hadda ka hor ma dhicin waa dambay bilaabatay ha layska ilaaliyo oo ha layska daayo haddii la kari karo laakiin waa xaaraan kuma dhiiran karo markaad hadhow soo kacdo qur-aankaadii iyo salaad kale iska wado matnaa matna witerkii aada gunaata xataa haddaad waad furi kartaa si ibnu cumar samayn jiray naqdulwitri baa layihahdaa ragcad baa u dambeysoo ma aha ragcad danbaad ka dabageynaysaa oo keligeed ah tii hore ku dhegaysaa salaada maxay noqotay salaada shafci bay noqotay waad wadaysaa marka wita dambaad ku gonaanadaysa ibn cumar baa sidaa yeli jamaca min asaxaaba baa sidaa samayn jiray sidaas marka culamo badan baa marka tilmaamaysa oo halkaasi ku tagay ah. ha ya oo ah jamaacada lagu haystaa inta tarax soo tukato bijamaacatin hadhow inaad intaad anaad salaad kala awooda laguma diidaa sida nabiga waxaa lagu haystaa jamaacatayn jamaacatayn taraawiix la yidhahdo tannaha maxaa la tahajud jamaacatayn tana dagaalku halkan ka socdaa suurada an dhicina laska waa suurada salaadan dambe furan ma dhib badan kama jiro asagu ibn rajab alxambali baa ugu fiican ragga ka hadlay masalada buhaariga markuu sharxayo liyajcal axadakum salaatahu mxuu ahay witran fi aakhiri salaati witran xadidka markuu sharxayo iyuu tahajudka iyo salafku qaabka iskugu khilaafeen oo dhan buu faafaahiyay alla muraajacay asaga tacqiib salaada loo yaqaano tahajudka hadda inagu dhahnana khilaafkeeda waxaa cabdirazaaq baa ku kena musanafkiisa ibn abi shayba musanafkiisa waa masala salafku isku hayaan wey marka in laga baxo khilaafku waa fiican yahayo aad labada jamac mid ku gaabsato salaada wixii kale u baahatana gooni iskaga wadato waa isku mid laba jamacun baad la timid laba jamacun baad la timid waxaa wanaagsan saan xadiidka laa witraan fii leyla uusan kuu qabanin taraawiixda witrka dib u dhigo intaad inta hore la tukato matalan witrka dib u dhigo hadhow markaad soo kacdo keligaa salaad bilow kitaabka qur-aanka hadaad xusan tahay inaad ka siidaa haddii kale masxafka la kala bax saa u qabso dhib ma jiree markaad wadi intaad wadi karta wado markaas witri oo taasna taasna waa fiican tahay ya soo nalabada joogin haddaaban ka hadlaaye miyaad maqnayd haddaad maqlayd oo culamada inay bidca tahay qaba oo sufyan thawri ka mid ah jamaca min asalaf waa masala isku hayo laakiin culmadu way banaynayaan culamadu way banaynayaan qolyahan suufiyada ee ashaaciradu say wahaabiyada ugu xumeeyaan way ku dhagaan waa bidca yidhahdaan say ilan wahaabiyada iyo itixaadka iyo sala qolyahan salafiyada sheegtay iyo hawlahaas ayaa iyagaa taajirka ku fiican iyo wada socota marka way la dagaalamaan masle madaahib ay kala qabaan daad un ra'yi qaadatay ummadda inaan la dagaalamto meesha kuma jirto masala ijtihaadiya wey ah, su-aalaha gababta aad soo dayseen maxay ahaayeen adaa u dambeeya say ugu jirtaa oo ah nabi maxamed ma qur-aanku qur-aankusu xaafid ma ahayn ayib caaisha la hayaa oo ku masxaf laga tujin jiray mawlaheeduna kitaabka kala qaban jiray saa haysan jiray saxaabaduna way ogaadeen falam yunkiruu calayha waa ijmacu saxaba in masxafka laga tukan karo ninkaan qur-aanka aqoonin inuu masxafka ka tukan karo waa ijmacu saxaaba midda kale gacmaha inta halkaa in la saaro waa min sunan hay-aad min sunan sala wa hay-atu sala wey waajib inaysan ayn baa cumo badan marayaan haddii laga tagana sahwi aysan lahayn qur-aanka in la akriyaana ka fadlo gacan meesha lagu xajiyo adoo caamay aad taagnaato oon waxba dhaqaajinaynin qur-aanka la kala baxo oo juskaada ilaa jus siidaa akriso qur-aanka ayib wadaadkaasa u dambeeya waa idinka xi hadalku maya markaan ka baxa kadib casrigan dambeeyo waan adiga maxamuud idin fasaxay xadana hnaad بن sr qal xadana أحوى سلام سليم الحنفي عن عن الأعمش سليم بن مهران عن إبراهيم النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل habeenkii xaggiisa nabig wuxuu ka tukan jiray tisca rakacaatin sagaal ragcadood waagi dambe nabigu waa ee cuslaaday buu tukan jiray sagaalka waagi hore laakiin ko iyo toban iyo saddex iyo toban buu ahaa xadana maxmuud ibnu haylaan ah, maxmed almarwasi ah. ke wey miyaan haynaa ka booda miya an aswad ibn zid naqi an caaisha radi allahu ta qaalat kaana rasul sal slm yusallii min aleyli tisca rakcaatin ibraahim anakci abtigii baa aswad ah waa riwaayatu ibn an khaalihi wey abti baa loo yahay walaashii baa dhashay aswad baa abti u ah xadana mamed bin haylan qala xadana adam acasqalaani qaala xadaana sufyaan athawri can acmash naxwahu xadiidka hadda anmanin oo kale xadaana moxamed musan abu musa albasri qala xadana maxamed jacfar kundur qala xadaana xajaaj can camr murat alhamdani can abi xamzata rajuli meel ansaar wey alxat bnu zayd baa loo yaqaanaa alxat bnu zayd ninka meel ansaar lagu leeyahay an rajul min ansaar waa alxat bnu zayd can rajuli min bani cabsin sila bnu zufar alcabsi inuu yahay baa loo badan yahay sila bnu zufar alcabsi tilmid xudayfa can xudayfata bn yamaan anahu sallaa maca nabi min aleyl nabiguu la tukaday habeennimo qaala xudayfa wuxuu yihi falamaa dakala markuu nabigu fi salaa salaad nabigu markuu galay qaala wuxu yhi allahu akbar allaa weyn وين طيب ذو الملكوت أله ملك وصاحبك ملكوتك ومبالغة ويه وصاحب الملك والعزة شرف iyo boqortayba allah iska low iyo waljabaruuti waa facaluud oo tada waxaa loo kordhiya wowga mubaalaqa loo kordhiya min aljabri waalqahri awood iyo qasbidna allah iskale weeye addoomuhu addoomuhu addoomihiisa uu ka adag yahay meella uu saarahayo iyo walkibriyaai alcadama wey kibriyaagu wa altarafuc can jamiici anaqaa'is weeyaan iyo atarafuc can jamiic alkhalq ilaahay baa iskale weynan weynan weyni iyo kibir uusan addoomaha u baahnayn isaguna ay u baahan yihiin iyo ceeb oo dhanna allah ka hufan kibriya iyo walcadamati weynanba oo jalaali iyo sharaf ah qaala wuxu uhi uma qara'a albaqara markuu intaa nabigu yimid bu suurat albaqara bilaabay ee bacda alfaatixa weeye waad ka garanaysaan riwaayad riwaayad ka badan baan macnaha caddaynayay uma rakaca midda kale ijmaaci muslimiinta salaada sunnaha ah faatixadan ma asaxayso qiraa'ada kale nabigu baa laguu sheegi mooye fi kuli ragca faatixa la rabaa laabudda min faatixa wixii ka dambeeya laga niqaashi ayb <clears throat> uma qara'a albaqaratu akriyay uma rakaca waa rukuucay fakaana rukuucuhu naxwan min qiyaamihi rukuucda nabigu waxay ahayd wax ku dhow qiraa'adiisii intuu taagnaa ee qur-aan u taagnaa in ku dhow intuu baqaro akrinhayay in la eg buu rukuucsanaa ama ku dhow wa kaana yaquul wuxuuna lahaa subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiya alcadiim waxaa nasahan rabbigayga weyn uma rafaca ra'sa nabigu madaxuu soo qaado waa soo toosay ictidaalkii weeye fakaana qiyaamuhu ictidaalkiisu wuxuu ahaa naxwan wax ku dhow min rukuuci ay qariiban wey nawantu qariiban min rukuucihi ictidaalkii samic allahu liman xamida markay kaa dhamaatay intii aad taqaanay adkaariyo ducad gelin wadwadi waxba dayn mayso istaag waa inay rukuucda ku dhawaato wa kaana yaquulu wuxuuna lahaa markuu soo toosay lirabbiya alxamdu lirabbiya alxamdu rabbigay baa mahad iska leh rabbigay baa mahad iska leh uma sajada waa sujuuday fakaana sujuuduhu sujuuda nabigu waxay naxwan ay qariiba min qiyaamihi ictidaalkiisii bay ku dhowey wa kaana yaquulu fi sujuud subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa yuu nabigu lahaa rabbigay rabbigayba rabbigaybaa nasahan allihii sareeyey ayib subxaana rabbi alaclaa waxaa nasahan rabbigayga sareeyey taasuu nabig ku celcelinay inta uu ku dhawaanayo sujuuddii ictidaalka waan ujeedaa uma rafaca ra'sahu madaxiisii buu nabigu soo qaaday fakaana maa bayna sajdatayn fadhigii u dhexeeyey labada sujuud wuxuu ahaa naxwan ay qariiban wax ku dhow min asujuudi sujuudda koobaad wa kaana yaquulu rabbi kfir lii rabbi kfir lii rabbi ii dhaaf rabbi ii dhaaf nabigu markaa ku celcelinaya xataa qara'a albaqarata saadib waa waday xataa qara'a albaqarata waala cimraan wاnisa wاlmaa'ida wاlancaam shucbat اladii shaka shucbaa shakiyey fi lmaaida walancaam shucba wuxuu ka shakiyey maaidiyaan canabi ma akriyey laakiin nisai aali cimraan iyo baqara inuu akriyey waa huba qaala abu ciisa abu xamzata oo lasoo sheegay can abi xamzata rajul min alansaar aan soo niri buu ihi alxat ismuhu alxat bnu yaziid weeye alxat bnu zayd baana loo badan yahay iyada la gooyo wa abu xamzata adabci magaciisuna waxaa la yihahdaa nasr ibnu cimraan ninka abi jamra la yihahda xamse lami ninka lama yihahdo abu jamra baa la yihahdaa nasr ibnu cimraan baa magaciisu yahay ayib <clears throat> hada bilahi toof halkaa ii jooga hadda marxaba